hal boqol iyo konton sano qoomkiisii u dighayaale oo rasuul aha macnaheedu ka hor cimri kalu sii lahaa ama ha yaraada ama ha badnaada saasay ahaan jireen cumrido yaa dadku cimri dheer bay lahaan jireen ummadaha kale lakiin ummadda nabi maxamed cimrigeeda aad buu yaryahy shareecadeenna waxaa na yidhi sameeyana ama waajib ha ahaado ama shay sunnaa ah ha ahaado acmaasha madluubkeenna laga rabana aad bay u badan yihin cimrigaadu toddobaatankaa sana haddaad gaadhi ma koobi karti wixii acmaalo lagu yidhi samee saa darteed waa inaad raadisi camalka ugu fadli badan eed maaragtay inta aad nooshahay aad qaban karti waa inaad doorati awqaadaha iyo acmaasha waa inaad maa doorati markaa maadaama aad wada samayn karin wax o dhan saas darteed shareecadeennu camalka qofka muslimka laga rabo labay u qaybisay camal waajib ah ama waajibka cayni ha ahaadoo shaksi kasta laga rabo ama shay fardu kifaaya oo ummadda qayb ka mid ah hadday u istaagto inta kale dembigeedu ka dhacay had iyo jeer camalka iyo camal aan waajib aan ahayn oo camal sunna ah. fadli badanna leh labadaa qaybood bay acmaashu ku xidhanta had iyo jeer raqamka koowaad waxaa iskale camalka waajibka oo alla waxa loogu dhowaado waxa ugu qiimo badan ugu fadli badan waa farad waxyaabaha uu kuu fardiyeen inaad la timaadi wey intaa markii laga soo tago acmaasha sunnada ah labay u kala baxdaa camal qaasir ah oo shakhsiga samaynhayo way ku egta nafcigiisu salaad baad tukatay sunna salaatuleil baad la timid waxaad la timid maaragtay cumrooyin iyo xaj sunna aad la timid soon sunna la timid waxyaabahaasoo dhan waa waxyaabo waxaa weeyaan adiga kugu eg ictikaaf seetaad ictikaafti caawo dhan baad qiyaamuleil samaynaysa shakhsigaada adiga shakhsidaati ahaan keligaabuu kugu egi oo caawo dhan qiyaamuleilkaa taagnayd adigun baa udun shakhsi saalixa noqon laakiin mujtamacii kugu hareeraysnaa wax shaqoy kugu leeyihiin male camalka waa camal qaasir cala alfaacil ba shaksiga samaynaya ku celi camalna waa camal sidiisoo kalena sunno weeyaan laakiin nafcigiisa wuu gudbahayaa kafaalat laytaan baas agoon aabbihii waaye baad kafaalo qaad waxbarashaad geysay bil kaste konton dollar baad u qortay waad kafaalo qaad waa camal sunna ah wey oo sidii salaatuleilka u tukanaysa oo kale wey laakiin nafcigiisu kuguma eka adiga mujtamacii buu u gudbay silaturuxim baad samaysay qof baad ama hadal aad la hadashay oad xidhiidhisay ama xoolaad ku xidhiidhisayba waa camal nafcigiisoo gudbahayo masjid baad dhistay masaajidkanoo kalead dhistay isbitaal baad dhistay jaamacad baad dhistay taxfiid qur'aan baad samaysay tacyiini ducaad dadka diinta rag dad bara oo culimaa yaa tacyiinisao tiri idinku shaqooyinka adduunka iska dhaafo dadka waxbara masruufkiinnana anaa bixinhaya camalkaasoo dhan waa wax gudba wey waa mutacaddi wey ummaddii buu u gudbahaya camalka noocaasa wuu ka qiimi badan yahay camalka qaasirka camalka noocaasee mutacadiga ah nafcigiisa ummadda u gudbahaya shaksigii samaynaya uusan ku ekaanaynin shareecadeenna islaamka khaasatan nabigeenna calayhi الsalaatu wasalaam aad buu u boorriyey akar min mawdac buuna axaadiistiisa kaga hadlay bal wuxuu rasuulku sheegay calayhi الsalaatu wasalaam aakhire intaan la gaadhin waxyaabo badan oo amraad ah acmaasha noocaas inay daweynayso marka meel dheer idiin sii qaad marka arrintaas innaga cunsur soomaaliya macnaheedana ha in wax ururin wax keena lidin leehay markii ha u qaadanin in lidin leehay acmaasha wixii wadaadku u keensanhayo hadhow maaragtay bal uruuri oo masaajid baa la dhis ama maya waxba laydinka qaadi maayo waxba laydinka qaadi maayo waxba laydin weydiinay ee adigaa lagaa rabaa tarbiya ahaan inaad arrinka u fahanto diin ahaan inaad u qaadati inaad fahantid camalkan bosishinka uu joogo iyo qiimaha uu u yeelay rasuulka calayhi isalaatu wasalaam meel dheer idiin keeni mahaye insha allahu tacaala dhowr xadiid baanu qaadanayna oo kala duwan oo rasuulku mid kastaba uu si khaasaaneed u taarkidgarayay oo uu leeyahay acmaasha ha lagu dadaalo war camalkaa qabto war waxaa haddaad rabtay inaad gaadhi iyo darajadaa camalkaa samee dhammaantuba inta uu u sheegayey acmaal gudbaysa u sheegayay muusa lahayn salaatuleyl caawa istaagi ayadoo taa ay fiican tahay wuxuu rasuulku had iyo jeer tashjiicinhaya camalka gudba limaada ambiyada ilaahay oo dhanoo lasoo wada diray nabi iska fadhiyey ma jira orodoo kacoo dacwada dadka gaadhsii baa la dhahay waa camal gudbahaya wey gurigaada iskaga cibaadaysa lama dhihi jira idan camalka gudbaa qofka inuu leeyihi muslimka sida muslim haddaad tahayna musmir inaad noqotid muntij inaad wax soo saarti baa lagaa rabaa inaad keligaa saalix iska noqotid ood gurigaadii masaajidka aad ku ekaatid qaabkaas laguma talagelinaya inaad saalixna ahaatid muslixna aad ahaatid baa lagaa rabaa labadii isku darsatid oo mujtamacii kugu hareertid gaali muslim wuxuu doonaa inaad hagaajiso wax ka qayb qaadatid naftaadana aad hagaajisay baa lagaa rabaa inaad iqal iyo culays ummadda dul saaran inaad noqotid lagaama rabo rasuulkeenna calayh isalaatu wasalam wuxuu noo sheegay xadiid alimaam abaraani kitaabkiisa mucjam alkabiir uu ku warinhayo sheekh albaani raxmat ullahi calayh uu saxiixinayo min xadiidi abi darda radi allahu tacala canh abudarda ood garanaysaano saxaabi jaliilaha oo aadna u fadli badnaa zuhdiga la yidhahdo ra'iisu zuhadaa buu ahaa ayaa rasuulka calayh salaatu wasalaam baa lahad wuu la hadlay rasuulkaa la hadlaayey markaasaa wuxuu u sheegaya marad ku dhaca dadka oo dhammaan ku wada dhaca qalbiga kaga dhaca qaswatulquluub la yidhahdo qalbigoo qallala waxyaabaha daweeyo oo rasuulku u sheegaya bal xadiidkaa dhegaysta rasuulku wuxuu ku yidhi calayh salaatu wasalaam atuxibu an yaliina qalbuka watudrik xaajataka buuri abuu dardow ma jeceshahay qalbigaadu inuu qoyo oo jilco nin raxiima aad noqotay danta aad leedahay adduun iyo aakhirana inaad gaadhi ma jeceshahay buuri inteenna nin jawaabtu maxay noqonaysaa wax quluubteennana jilciya danta aan rabnana aan na gaadhsiinayo aad baan u rabnaa kelimadu jawaabtu waa haawe boqol kiiba boqol qof dhahaya waan ka soo fikiri ma jirto atuxibu an yaliina qalbuka watudrik xaajatak nacam wey waan jeclahay rasuul allah markaasaa wuxuu ku yidhi mar haddaad jeceshahay qalbigaadana inuu jilco danta aad leedahay inaad gaadhi irxam ilyatiim irxam ilyatiima wamsax ra'sahu waadcimhu min طacaamika yalin qalbuka wa tudrik xaajataka wy calayhi الsalaatu wasalaam ikhwatii fi illahi bal xadiidka u fiirsada qalbigaadu inuu jilco haddaad rabtid danta aad leedahay inaad gaadhi haddaad rabtid agoonka u naxariisu yidhi raxmad il la ku fiiri dhaqaale iyo hadal iyo gargaar agoonka u naxariiso madaxana u masax wixii aad siin karti oo dacaam ana sii qalbigaada wuu jilcahayaa dantaad leedana waad gaadhaysaa idan agoon loo naxariisto camal qaasira miyaa mase waa mid mujtamaci u gudba waa mid gudbahayo wey agoonkii mujtamacuu ka mid yahi waad u naxariisatay waxbarashaad ka bixisay meel lagu daryeelaad u samaysay dhacaan baad siisay dhar baad u xidhay waa raxmaddii wey wixii cunto oo wixii kalood u heli karta ad u gargaarta quluubaha quluubta qallashay waxyaabahay ku qoyanto lagu qooyey ka midta qalbigaadana waa qoyahayaa dantaadana waad gaadhaysaa rasuulka calayh isalaatu wasalaam war u fiirsa meel kale lamuuse macnaheedu waxaa waye abudarda keligii looma jeedee qof kasta oo muslima oo qalbigiisa inuu qoyana rabo danta uu leehay inuu gaadhaan rabo adduun aakhiraba waa inuu camalka gudbo ku dadaalo wey macnaheedu waa sidaas wey atuxibu an yaliina qalbuka watudrika xaajataka wey irxam alyatiim wamsax ra'sahu waadcimhu min طacaamik waxaan dhihi karaa marka maanta qaswatulquluubka faraha badan ay ka sheeganeen ta'inu quluubuna quluubteennii oo dhan way dhawaaqaysa waxay ka sheeganaysaa qaswo wax lihi qallayl aana diintii ku istaagayn aan raxmad lahayn dad iyo dunyo waxaan u naxariisanna ma leh qalbigi waa qal mar hadduu qalbigu qallalana raxmadda way ka tegaysaa waxaa weeyaan waxaa ka maqan acmaashii nooca ahayd baa maqan idan qalbigii waa ooyahay waa dhawaaqay waa qallalayah saa darteedba haddii dil noqoto haddii xaaraam cun noqoto haddii ribo la qaadasho noqoto wax uu qalbigu ka istaagi ma waa qalbi qallalan wey maantoo dhan haddii aayado lagugu dul akrinaya ma qoyani qalbiga ma gelahay maxaa yeeley wuxuu ku geli lahaa la imanin asbaabihii qoyanaa baynaan la iman innagu marka ikhwati fillahi waa arrin muhiima ah, xaqiiqatan waan isleeyahay waa arrimo aanna aad mujtamaceenna soomaaliya aan ku tarbiyaysnayn caalamka islaamka haddaad u kacdid meel kasta oo tegtid kafaalat waxa la yhahda waad ogu tegid khaliijka oo dhan iyo madax o dhan wada bar meelo badan baan maray kafaalat baad u tegid ama shaksi ha ah kafaalo qaado ay yidhahda aniga intaa qaadahaya ama hay-ada sameeyeen bal soomaali u imow wax kafaalat laytaam hal agoon haddaad hata mawduucooda inaad ka dhaadhicisay baa dheer kugu qaadan agoommahan waa ayo horta gobolkay yihiin aabbahood yaa dilay maani yani interview wuxuu kaa qaadi naftuba ku qabanaysa war maxaa kuu geeya marka dambe ilaahu yaa kaa sidaaya kan aadad ka tagtay adigana waxaad khayr baad u waday war khayrka ma wadee agoommo ama ha laga dilo ama sidooda ha u dhinto agoon waa agoon wey aabbihii ama dulmi ha lagu dilo ama sidiisa ha iskaga dhinto asaga ma shaqo ku leh aabbihii haddii la dilay hadduu siiso dhi agoon sooma ma isbedeli aabbihii haddii dulmi lagu dilay agoonnimatu bay ka saari waxaa laga yaaba inuu ku yidhahdo ninkii haddee gardarrada ku dilay kaa haddii carruurta ha kafaalo qaado wuuba ka dilay aabbihiisa u kafaalo qaadi mawduucii aad rabtay inaad u keentay asna khayr u ahaa baa laga yaba inu interview kaaga qaado oo ku yidhaahdo xaggey ahaayeen gobolkay ka socdaan inteed rabtaa inaad ka samaysid yaa kula socda yaa hebel laakiin haddii maya maleh marka waxaasna waxaa keenaya qalbigaa qalalay baa keenaya qalbi qalayl riwaayad kale wuxuu rasuulku yidhi calayh isalaatu wasalaam oo isla xadiidkaas ah idaa aradta an yaliina qalbuka watudrik tudrik haddaad doonto inaad qalbigaadu qoyo danta aad leedahayna aad gaadhi faacim ilmiskiin masaakiinta wax sii wamsax ra'sa alyatiim xadiidka xadiid xasana wey kii horena saxiix bu ah haddaad doonta qalbi haddaad rabti inuu qalbigaadu qoyo danta aad leedahay inaad gaadhi masaakiinta u naxariiso acim ilmasaakiin wamsax ra'sa alyatiim bu ah idan xadiidka wuxuuna tusinayaa camalka noocaas ahoo kafaalat alaytaam iyo masaakiinta iyo dadka jilicsan oo in raxmadeed lagu fiiriyo loo roonaado waa waxyaabaha quluubtana jilciya danta laleehayna lagu gaadhay adduun iyo ku gaadhaysa adduunkana risqigan cidhiidhiga noqday iyo noloshan lagu adkaatay baa ilaahay sahli qurbahan iyo noloshan aad aragteen ayaa ilaahay subxaana wa tacaala sahlaya nolol jilicsan amni nabadgelya ilaahay ku siin aakhirana meel fiican ba ilahay subxana wa tacala nasi waa haddaan acmaasha u qurnawa mafhuumulmukhaalafa waxaa waaya acmaasha haddaad ka tagtaan waxaa idinku dhacaya intaasoo marad baa idinku dhacaysa aan ka gudubna xadiidkaas xadiidka labaad ee soo raaca alimaam abaraani yaa kitaabkiisa mucjabka ku warinay waana xadiid xasana cabdulahi bin cumar bin khadaab radi allahu tacaala canhuma baa aabihii ka warinay rasuulka calayh salaatu wasalaam ba wuxuu yidhi axabu اnnaasi ila allahi anfacuhum dadka alla kuwa ugu jecel yahay waa ka ugu nacfi badan wey iyo ugu nacfi badan yahay liummatihi wey cilmigu ugu deeqa dhaqaala hadduu ilahay ugu deeqa caqli hadduu ilahay siiya ugu deeqa xoog hadduu ilahay waa ugu deeqa inta ilaahay waxa uu siiyey buu ummaddiisa ugu nacfi badiyuu siiyaa axabu nnaasi ila allaahi anfachu lama dhihin ka ugu cibaado badan lama dhihin ka ugu nacfi badan buu ilaahay dadkiisa ugu jecel yahayba oo ummaddiisa ugu nacfi badan cilmi iyo caqli iyo xoolo iyo dhaqaale iyo wax kasta ummaddiisa ninka anfaca kaasaa ilahay agtiisa lagu kalgacayl badan yahay wa axabu alacmaali ila allaahi suruurun tudkhiluhu calaa muslimin acmaasha ilaahay agtiisa loogu jecelya markii faradka laga soo tago qof muslima ood ka farxisi wey qof muslimo laga farxi muslimaad ka farxisi camal mucadaa ma yahay mase camal waa adig kugu ag weeyaan waa camal gudbahay soo ma muslim see looga farx gelinhaya rasuulka calayh isalaatu wasalam xadiiska asagaa noo sharxay oo muxuu yidhi takshifu canhu kurbatan kurba haysay iyo dayn lagu lahaabaad ka gudaysa ama ka dhaafaysaaba adaad ku lahayd aw tadrudu canhu juucan ama gaajo iyo baahi haysa baad yaad ka maaragtay aad ka fujinaysaayood aad wax siinaysaa intaasoo dhan buu rasuulka calayh isalaatu wasalaam ku sheegay yacni acmaasha ugu qiimo badan waa acmaasha waa ilaha agtii lagu jeceliya walaalka oo muslima ood ka farxisi wey kurba haysay baad ka fayday dayn lagu lahaa baad ka gudday gaajo baad ka fujisay waa amaal intuba acmaal gudubta wey intuba waa acmaal mutacadda intaa keliya rasuulka ku muuse ekeynina wuxuu yidhi walian amshiya maca akhi almuslim walaalka muslimka inaan raaco walaal muslima inaan raaco rasuulka waa nebi maxamed wax dhahaya qof muslima oo walaal inaan raaco fii xaajatin dan uu leeyahay oo asaga uu leeyahay qofkaa inaan u raaco oon la soo gudo ilaa uu dantiisa ka dhammaysta aan la socdo axabu ilaya min an actakifa fi اlmasjidi shahran qof muslima inaan raaco walianna mashia maca akhi almuslim fii xaajatin lahu xataa aqdiyahu aw aqdiya lahu axabu ilaya min an actakifa fi lmasjidi shahran qof muslima inaan raaco danta uu leehayna oo saaxibu xaaje ah danta uu leehayna ilaa aan la soo dhammeeyo aan la socdo yaan ka jeclahay buu yidhi masjidka inaan bil ku ictikaafno riwaayaadka qaarkood waxay sugahayaan fii masjidi yani masaajidkiisu markaa ishaaraya oo masaajidka nabiga alayh isalaatu wasalaam inaan masaajidkan masaajidkaygan bil aan ictikaafo waxaan ka jeclahay walaal muslimaan raaco dan la soo dhammeeyo qaarin marka bal isbarbardhi masjidka la seegaya waa masaajidka nabiga calayh isalaatu wasalaam halkii salaadood ku tukatayna kun salaadood bay udhigantaa kun salaadood bay u dhigantaa halkii salaadood ku tukatay kun salaadood ka fadli badanta xaramkana boqol maaratay kun oo salaadood ka fadli badanta marka masaajidkii hal salaadood ku tukatay kun ka fadli badnaa haddaad ku ictikaaftid bil kaamila ninka ictikaafayana waa qofka ictikaaf waa nebi maxamed waay alayh isalaatu wasalaam intaasoo dhan wuxuu ka fadlilay ictikaafkii masaajidkiisaa ee qiimaha badan ee intaasoo fadlili lahaa qofka cibaadaysanhayana nebi maxamediy wuxuu intaasoo dhan ka fadilay qof muslima oo saaxiibulxaaja oon raaca oon dantiisa la soo dhammeeyaan ka jeclayo inaan masaajid bisha fadhiyo maxaa yeeley ictikaafku waa qaasir adiguu kuu egya bas masaajidka waad fadhiisatay toban beri bil kolba intay noqotaad ictikaafta adaa cibaadaysta aan baad akhrisatay salaad baad tukatay adkaar badan baad samaysay laakiin wixiisoo dhan waa wax adig keliya ku waag wey keligaa baa shaqaystay adig keligaa baa shaqaystay laakiin mujtamacii kale wax aad u qabata ma jirto markaasu wuxuu ka doorbiday dantaa qofka leh intuu raacay uu soo dhamay idan qofkii baad raacday adoon dan kale lahayn baad isagii raacday ood la soo dhammaynaysa camal mucaddaa weeye camalka wuxuu rasuulka oga doorbiday ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة له حتى أقضيه أحب إلي من أن أعتكف بمجلس الشارع إذا waa arrin cajiiba weeyaan oo sahlanayn inaad dantaadii intaad joojisid dan kale oo mujtamacii aad u kacdid wax sahlan moo shaydaan iyo naftaadu ma ogolo inaad intaa dantaada iska dhigtid dan kale aad u kacdid ama shaksi raac ama sidaada intaad si xilqaantid soo samee shaydaan iyo nafku lama ogolo marnaba maxaa yeele naftu waa xaasid wey qof kale inaad wax u samaysay may ogolo asalkeedana waa bakhaylad wey waxay isku dayeysaa inay kuu diiddo oy kaa reebto marka qofka waxaasoo dhan intuu ka takhalluso acmaasha mucaddaha u gudba acmaal aad u qiimo badan wey intaa keliya rasuulka muuse daynina xadiidku wuu sii waday acmaasha mucaddaha waxay haataa kaa badbaadinaysaa maalinka qiyaamada ee haataa ambiyada ilaahay yaa nafsi yaa nafsi ay leeyihiin qofba qofku acmaashaa gudba ummadda uu qaban jiray maalinka uu ka amni badan yahay xadiidkaa rasuulku u dheera isagoo sii wada wuxuu yidhi wuxuu rasuulku yidhi calayh isalaatu wasalaam waman mashaa maca akhiihi almuslim qofka walaalkiisa kale muslimkaa raaca fii xaajatihi fii xaajatihi danta uu lahaa u raac adugu wax dan ood leedahay ma jirta lakiin walaalkaada muslimkaa dantiisa aad u raacda xataa yuhbitahaa lahu ilaa uu dantii lahaa oga soo dhammaystiro usoo u soo dhammeeyo ahbata allahu tacaala qadamahu yowma tazilu alaqdaam ilaahay baa lugihiisa sugahaya maalinka luguhiisa maraxoonhayaan ee qiyaamada yaa ilaahay wuxuu kugu beddelahaya socodkii aad socotay oo walaal muslima aad raacdoo dan la soo dhammaysay badiilkeedii qiyaamada maalinka luguhu tandaribu alaqdaam ay luguhu gariirhayaan oodan dhulka qumaata aad istaagi karin saaxiibkii dadka raaci jiray ama danaha caamka ka shaqayn jiray si fiican buu istaagaya ahbata allaahu lahu tacaala qadamahu yowma tazilu alaqdaam maalinka ay luguhu ay gariirhayaan inu istaagi karin rabbulcaalamiin baa lugahaada sugayaan maxaad ku heshay fadligaas danta caamkaada u gudubtay wey danta caamkaada u qumtay masaajid baad ummad u dhistay isbitaal baad u dhistay jaamacad baad u samaysay ceel baad u qoday baraag baad u samaysay aytaan baad wax u samaysay cilmi baad ku anfacday yacni had iyo jeer qof waxaad ahayd mujtamacii la tafaaculayaada oo wixiisii oo ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyey kala qayb qaadanay idan maalinka qiyaamada ee lagu istaagi karin yuu alla subxaana watacala lagu hadastaajinaya waa arrin aad iyo aad u qiimo badan ikhwati fi illah idan alacmaalu almutacadiyatu nafcuha aad iyo aad bay u qiimo badan tahay laakiin innagu waxaa weeyaan tarbiyanna mayna lahayn soomaali haddaan nahay tarbiye mayna lahayn nalaguma soo tarbiyaynin oo masaajid la dhisa mayna aqoon jirin agoommo laka xoolo qaada mayna aqoon jirin ma fuqaraan ahaynoo wax mayna lahayn miya ma nalooma sheegin miya ma baabkooda laga akhriyi jirin miya allah waxaa weeye meeshaa doonta ku qaad ma jirtaan tani taariikhda dib ugu noqda shaksi muxsina oo soomaaliya ba mataqaana waxa la yidhaha muxsin xafiis leh oo danaha ummadda loo keeno agoomaha iyo masaajidda iyo dhibaatooyinka xafiis war ninkii muxsinka ah hebel ahaa xafiiskiisa waraaqahan geeya oo u sheega waxa la yidhaha weligeen ma aragteen kullay ajka anu aan joogay inta iga sarraysa ma garanayaan hadda ma garanahayo in hadda la helay mada caalamka kale o dhan muxsin waa laga yaqaanaa laakiin soomaaliga muxsin inaad u fasirti ma fahmayaba muxsin maxaa la baadaa tira mabuu garanhayaba marka mabuu garanhayaba waxaa laga yaba inuu ku yahay muxsin waxaa la yihahdaa an tacbud allaha kaannaka taraah fainaka taraahu maaragtay fain lam takun tayraahu fainahu yaraaka nacam ixsaanka markay maarata la macnaheeda way laakiin muxsinka waxaa laga wadaa waa nin wanaag samaynaya wey carabta haddaad u kacdiya eshiyaanka haddaad aadiyo nin muxsin aad arkayso xafiis leh oo shaqaalo leh masaajida iyo wixii dhibaato dhanba loo soo rafciya hal shaksi oo soomaaliya ah oo muxsina oo xafiis le ma arkaysa anu kulley ima soo marin intaan jir ima soo marin idinku laakiin ma aragteen reesal africa ma leedihin qofkaas muxsin oo maarata waraadadii maarata garasaan noo geeya muxsinkaa hawshan u goy masaajid laabanna kalo masaajida nalaga cayriya masaajidhaa noo dhisee loo geeyey ma jirto garas baan lahayn oo galool baan lahayn oo xawl baan lahayn isku soo wada aruuri gidigood way wada qallalan yihin hal mid oo malaajil aytaam lagu yaqaano maleh oo dhig anaa lahaa aytaam wixii la yidhaahdo anaa marka intaasu bayd baan waqfay agoontaa lagu haray dalabatulcilmiga rabaaqa halla deji jaamic alasdar haddaad tagtaan ibni xajar oo siddeed boqol konton iyo labadii dhintay meeshuu seexan jiray baa weli joogta oo amminka ardaydu ay seexdaan jaamic alasdar waa awqaaf wey yani quruun bacda quruun baan iska soo dhexlay hal waqfi maba naqaanaba innaga waqfi haddaad inaad u sharaxdid dadka soomaalida yaa wakti dheer kaa qayla soo gelaysat baa ku dhan inaad waqf waxliya waqf muxuu yahay ma xoolaha lagu soo dhiibaan bilaash u bixinaya oo maarta ragaan shaqaysan baa guryahaas ka seexan hebelka wuxuuba kuu geli mawduucaada ku talagelinba yaalka kule intaan u soo rafaaday iyo intaan qurbo u maray ma gurigaa waxaa ku dhisay laa intaan bixiyo dad seexanayo iska dhigeen waaba waxaa loo wajoogin baa laga yaaba in kula aad marka waxaa weeyaan ikhwati fillaahi acmaasha noocaasa waa acmaal aad iyo aad u qiimo badan wey aad iyo aad u qiimo badan oo qofka muslimkaa looga baahan yah inuu ku baraarugsan yahy innaga weliba khaasatan soomaali haddana bal xadiidka kale saddexaad dhegaysta rasuulka calayh isalaatu wasalam dhinaca kale isagoo ummadda ka tusinaya ayaa wuxuu yidhi xadiid waxaa weeyaan saxiixa alimaamu axmed iyo ibnu maajah iyo tirmidi iyo nasaa'i intuba way soo saareen saxiixaynkana qaybo ka mida ah ka soo saareen rasuulku wuxuu leha calayh isalaatu wasalaam abu hurayrana xadiidka warinaya assaaci cala alarmara iyo walmiskiin kalmujaahidi fii sabiili اllah alqaa'im اlleyl wاsaa'im الnahaar yacni qofka haweenka garoobka daryeelkooda u socda iyo masaakiinta iyo agoommaha daryeelkooda u socda mujaahid fii sabiili اllahi bilajri almujaahid fii sabiili اllahi ajirku ilahay ognahay buu la ajir yahay alqaa'imu lleyl salaatuleyl caawad nin u taagan buu la mid yahay asaa'imu الnahaar maalinoo dhan nin sooman buu la ajir yahay waa tashjiic wey yani asaaci cala alarmal yani armalada oo nin la'aanta ama garab ha ahaato ama gabar ha ahaato waa qof dumara wax hor aan jirin oo maaragtay masruufii waxba aan haysanin qofka daryeelaya iyo masaakiinta da maaragtay tabarta yar ee waxba haysanin fuqarada hawshooda ninka u quba u socda saaci waa qofka u socda wey ra'yigoodii buu keenaya baahidoodii buu soo darxinaya brograamkoodii buu samaynaya warkoodka wax ka war hadda taasan wausahaynin ummadduna u keenaya ila war baahi baa jirta war jirta assaaci cala alarmala waalmasaakiin kalmujaahid fii sabiili illah war u mujaahidka fii sabiila kalimat ullah iyo alculyaa ku soo shahiiday buu la darajo yahay limaada muxuu saa amaashii mutacadigeed ummadda kan hadduu kelimatullah iyo alculyaa u kacay iyo shirki iyo kufriga inay maarata dulloobaan kelimada ilahina ay sarraysa kana wuxuu u kacay dhinaci kalu aaday masaakiintii iyo kuwii maarata tabarta yaraa iyo agoomadii iyo haweenkii laga dhintay iyo dadkii noocaasa waa isna dhinacaas mujaahidkiisa isna u kacay idan waa isku darajaadeba dalifays waa isku darajaadi waa dhiirigelis wey inay mujtamacaadii aado wax u kala tibaa lagaa raba kan jihaadkiibu aaday kana masaakiintiiba u kacay idan inaadan iska fadhidin lama ogol inaad fadhida laguma ogol adna kacdaada dhinaca ka idan waxaa lala sinay qaa'imuleylkibale aawadan salaatuley ninka u taagnaa buu la ajir yahay maalinkii ninka sooma buu la ajir yahay idan mujaahidkii iyo qiyaamuleylkii iyo saa'imu nahaarkii intuba ajirka heli lahayn ba isna helayaaba limaada camalkan uu samaynaya camal mujtamaci u gudbay oo anfacay oo ummaddii waxqabadkeedii agoomihii iyo ay maaratay araamishii garoobkii iyo maaratay dadkii da'da ahaayo duqaydii iyo masaakiintii iyo fuqaradii iyo waxii oo dhan buu u wada istaagay oo inta kareenkiisu ka qayb qaatay idan acmaasha noocaasa ah, acmaalu mutacadiyata nafcuhaa acmaal aad iyo aad u qiimo badan oo ikhwatin fi illah wa akhwaati fi alcaqiida laakiin waxay u baahan tahay tarbiya ay u baahan tahay xadiidka kale afraad abu hurayra radi allahu tacala canhu rasuulka ka warinaya axmed bin xambal tirmidi abu cabdillaahi alxaakim kitaabkiisa musadraka ayuu ku soo saarayaa xadiidkuna waa xadiid saxiixa sheekh albani raxmat ullahi caleyh jaamicu sagiirka ayuu ku saxiixinaya asna dhinaca kale rasuulka calayh isalaatu wasalaam acmaasha noocaasee ummadda tarbiya murabbi bu ah murabbi bu ah ayuu dhinaca kale haddana ayuu ka bareehaya acmaasha noocaasa intaana aakhiro la gaadhin faa'iidada adduunka uu qofku ku heli aakhiro adoo la gaadhin oo jannatulfirdows iyo waxa ilaahay uu kuu kaydiyey intaan la gaadhin adduunka waxa ilaahay uu kugu siinhayo yuu rasuulku halkan u soo dhigay acmaashaa qofka qabtuu yidhi waxaan buu helayaagi wuxuu rasuulku yidhi calayh isalaatu wasalaam تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم فإن صلة الرحم محبة في الأهل مثرات في المال منسأة في الأجل وفي رواية منسأة في الأثر برسولك عليه الصلاة والسلام warcarruurtiinna waxaa ama idinku barta ansaabtiinna wixii aad qaraabada ku xidhiilinayd tacallamuu min ansaabikum maa tasiluuna bihi arxaamakum idan nasabka ood barati wuxuu u yahay wasiile qaraabo xidhiidhis haddaada abtar baada aqoon maxaad qaraabo xidhiidhi cid ku xigtaa ma garanaysid cid qaraabo kulaha midna maba jirta maba garanaysid idan acmaasha mucadaha buu qaybi wasiile u yahay nasabkiinna waxaad ka barataan iyo abtarkiinna waxaad qaraabada ku xidhiidhisaan qaraabada oo la xidhiidhiyo aakhiro intaan la gaadhin adduunka waxaad ku helaysaa maxabbatun fi lahli kalgacayl baa ilaahay ehelka dhexdiisa kuu dhigaya dadkii iyo ehelkii baa ku jeclaana mahraatun fi lmaal xoolahana way badinaysa soo taajirnima waxaan u soo carray meelaha u nimaysa xoole raadisnahayn waxaa weeye mahraatun fi lmaal xoolihii baa ku badanay mansa'atun fi lajal waa saddexda shay bini aadamku jeceli cimrigana waa lagugu siyaadinayaa intaada gaarin aakhiro intaasaad ku helaysaabad ay sabab u noqonayaan waa silaturaximkiiyo silaturaximku kalaam buu noqonaya ayuu noqon karaa kalaam fiican oo qofka aad kula hadashay telefoon u dirto aad bariidisi gacantaa oo wax gaadhsiiya hanti aad siisi dhaqaale aad siisi saaciideyn kale qaab kale u kaalmaysi intuba salaةuraxim bay noqonaysa salaةuraximkii waxaa ka imanaya fawaa'ida qabla alaakhira maxabaka algacayn dadkii oo isjeclaada idan ehelkii baa ku jeclaanaya oo gad dadkii baa ku jecla qofkuna waa waxyaabuu bani aadamku jecel yahay in lagu sheegsheego lagu jeclaado waa jecesha qof kastoo bani aadam ay ku dhabcisan tahay arrintaas idan nafraatun fi اlmaal maxabo kal gacayl dadkan ilaahay kuu geliyo xoolahooda kuu bata cimrigoo lagu ziyaadiyo saddexdaaba way leedahay rasuulku alayh isalaatu wasalaam haddaan xadiidka dul istaagno xadiidku abtirka bartaa layidhi waxaad qaraabada kaga xidhiidhsaa abtirkan asbaabaha axkaam dhan baa ku tacalluqa abir innagu macalasabka shadiid innagu soomaaliya haddaan nahay innaguna iskala reebin qaab khaldan markii maaragtay qabiilkii loo isticmaal qabiyaalad iyo waxaa jirta qabiil waa laba shaqo isku male waa qulxiyo walfajr intay isu jiraan bay isu jiraan qulxiyo walfajr laba sirrood isku xigta miya ya sheekh ma isku xigaan intay isu jiraan wax badan ba isu jiraan qabyaaladda iyo qabiilkuna waa saas qabiilku waa abtirkaada reer garas baad ku abtirsataa awood aad adigu ku gashayna ma jirta rabbulcaalamiin baa kaa dhaliy marka inaad inaad garas xoday galool maygaad asaa u abtirsatid waa shay sharci awo axkaam baa ku taalla mahaarin baa ka ratimaysa dabcaana haween aadan guursan karin ama adiku guursan karin waxaa ka ratimaysa qaraabo inaad xidhiidhisa lagaa rabo waxaa ka ratimaya irfi iyo dhaxal baa ka ratimaya qof baa dhintay lagama yaqaanaba qaraabadii yaa dhaxal iyo xoolii xaggee la geyy shareecadu miisaan bay saartay ninba midku uga dhow yahay buu dhaxalkiisa qaadanay maraatib bay u samaysay shareecada yaa wuxuu gaa leeyahay tarikada yaa iskale caruur muxuu ka tegay farac muxuu ka tegay asalse yaa jooga xawaasho iyo walaalase yaa jira intaasoo dhanba shareecadu daraasaynaysa waxa ku dhaxlaya imaa inuu yahay farac aad ka tagtay ama asal aad ka timid ama hawaashi inuu yahay wsaas ah. hareecadu daraasay horta qofma yaqaanada anuu sheekha waxyaabaha qof muslimaan ahayo hawlahaasoo dhan waxaa waan iskaga fogaaday baanugu qofka magacaan maxamed cabdullaahi ka badan maba dhaafiyaba qof waad fiicantahay kuwaad sidaas haye maxamed cabdullaahi xeeb waxaa kuwaa qofaad labaatan sano aad meel wada deganaydeen oo masaajid ku wada tukanayseen oo shaqo wada hayseen maxamed cabdulaahi bas alabaatinkar wuu geeriyooday nink maxamed cabdullahi waa geeriyooday nink maxamed cabdullahi kee ahaa hadda intaasoo sana isla dekanaydan ninka maxamed cabdullahi ree garasada weligaaba ree garas wuxuu yahay marba oranayno soo ceeb maaha intaa ninka maba garanaysiba markaasaa waxaa sas ka qaadnay haddaa kale nina yaa tahay magacaa waxaa liyaha maaragtay cabdullaahi xoday taa bal qabiilkaadina maxaa yaadu dhalat aa war wadaadki maanta wuxuu sameeyey wadaad buuxo oo jibran baa maanta ii yimid irridda iga soo gal kowgii wuxuu iga bilaabay yaa tahay alla meeshuu ka yimid khatarsanaanshow war maaha adaa khaldan oo adaa buufis kugu dhacay oo adaa qaab khaldan irbad kugu dhacday yaa tahay haddii lagu waayo in abtirkaada la aqoonsado wax dhibaataa kuma jiro laakiin inaad miisaan ka dhigtaa khaldan oo qofkaan soo dhawaysanayay ciddaan fogeynayay ciddaan wax u samaynaya baan qabiil ku baysgaray taasaa khalal oo shareecadu ogolayn giddi waa la wardan dhammaantiina waa aqbalaysaa sudays ma taqaana maqasho weligaa sudays shuraynna xudayfana maxay yihiin ma dadbaa ma ya dhammaantood aan wada garanayna waa rag wada qura'a nin magaciisu saa yahayna ma laha idi waa qabiilkiisi wey xudayfe waa qabiilkiisi shurayn waa qabiilkiisi sudayse waa qabiilkiisi dhammaan wada qabiilkoodii wey loona waari mayno haddaa tira shaar magacaa fulaana sudaysi buu ku leehay inaa lilahi dhabdhays qabiilkiis markuu magaciisa iyo haddii kuu sheegay qabiilka buu kuu sheegay mid kasta sidaas waan ku ogolla ah. lama yaabeen innaga laakiin haddaad tiraa ku yidhahda ani maxamed cabdullaahi reehibal aan ahay warkan maanta meeshuu ila aaday waraan magacaadana kuweydi hay dhaafin meesha mar hore aan iska soo xidhay war rasuulka wuxuu leeya tacallamu min ansaabikum maa tasiluuna biha xaamid idan nasabkiinna iyo abtirkiinna barta ka barta waxaad qarabada ku xidhiidhisaan yaa eedada habaryarta dadka ku xidha maxaad ku kana hadaad abtirba garanaynin wax aada haddaad garanaya ciyaal xaafadeed baan ahabaad ku leehan weli weelo yurada halkaa joogo wuxuu kula ciyaar xaafadee baa dadkana kala aqaan waxyaabaha ugu daraaya soo marayga nin dhan oo sagaal carruura leh ba wax la yaab leh meelaha masaajid baa dhisayna waddanka yurub meel aan wareegayn guryaha iyo waxaas albaabada garaaci oo nin weyn aan soo ku soo yerino inuu naga wuu na wanaaji waa na wareegtay meel baanu fadhiisanay waan yar sheekaysanay markaasu sheekh anigu moogta anu ciyaar xaafadeed daana dadka ma kala aqaana warma ninkaan hore halkaa joogta ciyaar xaafadeed wuxuu ka wadaa anigu qabiil igu xashaqo kuma dhig <laughs> ciyaal xaafadeed baan ahay anigu wax badan kala aqaano ma jirto lama rabo waxaas lama rabo way way way ishaybsan jireen soomaalida sidaasaa la maartay marka camalkii nasabkiina waxaad qarabada ku xidhiidhisaan ka barta maxaa yeelay faina silata araximi maxabatun fi اlahli mafraatun fi اlmaal mansa'atun fi اlajl intaasoo faa'iida ayay wadata silatu raxim idan haddaada qaraabadaadina garanaynin iyo abtirkaadi wixii aada garanaynin hadda saas silaaturaxim ku xidhiidhin idan acmaashaas mucaddaha nafcigeeda silaaturaximku mucaddo ma yahay mase waa qaasir waa mucaddo wey qaraabadii oo la xidhiidhiye wixii idan fawaa'iddaa silaada maxaabba iyo kalgacayl ummadda ay ku jeclaato xoolahaadii oo kuu bata camalkii ilaahay kuu barakeeya cumriga ilaahay kuu barakeeya intuba waa intaan raadinayna wey intuba waxaa laga helaa acmaashaasaa laga helaa idan acmaasha aanu ku dadaalla wey aad iyo aad u qiimo badan acmaasha ha lagu dadaalo waana acmaasha u qiimo badan waa ikhwati fi illaah una baahan nahay inaanu haddaan soomaali nahay inaanu tarbiy ahaan aanu isku tarbiyan oonu nafta iyo maaragtay shaydaanka nala xidhiidhiya nafta aanu ka taqaludno oon ka takhallusno oon ka qaalib noqono misbarro qofku wuu istarbiyayn karaa tarbiyada akhlaaqdu waxaa yihahda mukhtasab mid ah iyo mid mawhubaa rabbaaniya labadaasi u kala baxaysa mid mawhubaa ilaahay uu ku siiyey iyo mid aad kasbat bukhligu waa laga bixi karaa funaninadku waa laga bixi karaa intuna waxaw waa laga bixi karaa akhlaaqda xun waa laga bixi karaa taariikhda muslimiinta dib ugu noqdo cumar bin khadaab intuu soo islaamisaaha khaalid bin weliid intuu soo islaamisaaha markay soo islaameenna say noqdeen say noqdeen cumar bin khadaab ninka intuu u yimid ee iska caraabiga ninkii alxor bin qays oo uga shafaaca oo adeerkii baa maartay amiir mumin raba inuu kuu soo galo si u malayna waxay u weydiisanayaan hiya ibna khadaab maa actaytana jazalan minka yani wax wanaagsan inama siisa cadaaladna lagu imaansan farta u gelgelay cumar ibn khadaab usaa kule cumar khadaab markuu intuu soo istaagay u damcay inuu qabto wiilkii baa la hadlay wuxuu ya amiir almu'miniin in allaha subxaanahu wa tacaala yaquul qud ilcafwa waamur bilcurfi waacrid can iljaahiliin waina hada la min aljaahiliin buu ku yidhi rabbulcaalamiin nabigiisa wuxuu ku yidhi maaragtay wanaaga amar cafiskana qaado waxaa weeyaan iskana cafi wixii kuwa xadgudba kana sidoo kale waa jaahiliintu ka mida cumar bn xadiis cabdillah bn cabbaas warina wuxuu leeyahay dartii uu taagnaa kamuuse dhaqaaq ninkii rabtay inuu qabto uu rabay halkii kamuuse dhaqaaq wa kaana waqaafan cinda kitaab illaahiba xadiiku leh cumar radillah nin kitaabka ilahi markii lagu dulqabtay aayadda istaago an dhaqaaqin bu tarbiya waa isbedelay innagana barkaale ku dul ahri wuxuu ku leey huudi ancaam haddaad igu akriyay kaa dhegaysan maayo huudi ancaam maxaad qur-aanka kaga maagtay huudi ancaam haddii lagu akriyo kama dhegaysanaya buu ku leey wuxuu ku leey waa la yaqaana reer garas haddaan xanaaqno dadkaan dardardaaga ilaa wixii aan samay nama istaagin tabriir isay samaysanayan war waxaa kama jira waxaadaad sheegaysa dad kaa fiicnaabaa isbeddelay inaan isbeddela lahay idan waxaan waa tarbiya wey tarbiyadeed inaan qaadanno waa shay muhiima wey aad iyo aad runtii muhiima baan intaa ka gudba xadiidka kale shanaad wakti waxaa laga yaba inu iska kooban yahay wuxuu rasuulku sheegay calayh salaatu wasalaam acmaasha qiimaha ay leeyihiin haataa qofkan hadduu qof daalimaya faajir ah oo dad cun ah hadduu yahay ase acmaasha gudubta uu wax ka sameeyo rabbulcaalamiin fujuurkii u qaban ismaayo aakhiro wax laga gooyaba adduunka waa lagu bulaalinaya waa xadiid saxiixa ah wey fujuurkii uu la yimid iyo dulmigii iyo xadgudubkii uu la yimid hadduu acmaasha gudubta ummadda wax u qabata uu wax ka qabto oo wax ka qabanayo intaasaa ilaahay dulmigii uu samaynayaba ilaahay ugu dibdhigaya oo lagu badbaadinaya xoolo iyo adduunna waa lagu bulaalinaya adduunkaa lagu bulaalin لأnنه wuxuu qabtay bacd الأعmaaل المتacadiyaةi ilى الأm nafcigeedu gudbahay buu qabtay saa darteedba dulmigii loo qaban maayo fujuurkii loo qaban maayo waa la bulaanaya awlaad iyo xoolaba waa la bulaanaya bal xadiisan rasulka dhegeysa alayه الsalaaة wasalam alimaam طabarani baa xadiis kitaabkiisa mucjamka ku soo saaray sheekh albanina صaxiixuu kaga dhiga waa xadiis waa xadiis صaxiixa jaamicu صagiir min xadiisi abi bakrata nufaac bin xaarif radi allahu tacala canh xadiisku wuu dheeraa oo wuxuu ka soo hadlayay dembi la galo dembiga ugu degdeg badan cuquubadiisu waa maarata cuquuqulwaalideyn iyo khayaanada iyo beenta iyo wix lamid juزiyadan ka raba wuxuu rasuulku yihi alayh الsalaatu wasalaam waina acjala طaacati hawaaba waina acjala طaacati hawaaban lasilaة الraxim daaca ilaahay loogu dhowaadiyo khayr la sameeyo shayga ugu degdeg badan abaalmariskeedu waa silaturaximka wey markaasaa rasuulku wuxuu yidhi xataa ina ahla اlbeyti layakunu fajara ahlu beyt yani dad qoyska waxay noqonayaan faajiriin fajara aalimiina fayanmuu amwaaluhum wayakuru cadaduhum ida tawaasaluu aw kama qaala calayh isalaatu wasalam bal dhegaysta xadiidka ikhwati fi illah wuxuu rasuulku leehay acjala daaca asrac wey daaca ilaahay loogu dhowaado daacada ajirkeeda iyo tawaabkeeda loogu degdeg badan yahay abaalmariskeeda salaatu raximka wey markaasaa rasuulku wuxuu yihi salaatu raximka xataa ina ahla dad reer gurigaaba qoys ah layakunuu fajara faajiriin bay ahaanayaan dad faajiriina ah, oo aalimiin ah oo xunxun oo fasaqa ayay noqonayaan wamaca dalika fayanmu amwaaluhum xoolahoodaa badan wayakfiru cadaduhum cadadkoodiina way badanaya way tarmaya awlaad iyo xoolana waa la bulaalinaya limaada idaa tawaasaluu hadday isxidhiiriyaan maadaama intay isxidhiirinayaan oo xiirka iyo silaturaximkii dhexdooda ay wadaan fujuurkii loo qaban maayo adduunye iyo bini aadam waa la bulaalinayaaba idaa tawaasaluu shardiyadaasa lagu xidhay hadday is xidhiiriyaan fujuurkii loo qaban maayo bimacnaa adduunkii loogu qaban maayo bimacnaa waa loo degdegi hadday toobad keenana waa alxamdu lilahi haddii kale cuguna loo soo dejin maayo fayanmu amwaalum xoolahoodu baa badan wayakfuru cadaduhum cadadkoodiina wuu badanhay waa nin aad arto faajir ahoo faasiq ahoo dhib badan limaadaa uu saas maartay dadkiina ugu badan heenana ugu badan idaa tawaasalo waa silana uu samaynaya eheladiisii iyo qaraabadii iyo wixii buu soo xidhiidhiyaa sida kale waa khayr daran yahay waa faasiq daaca kuma fiicna kan wey laakiin silaturuximku ku fiican yahay xaggaasuu ku fiican yahay kan buu wax u qabanhayaayo kan buu wax u qabanoo kan buu wax u qabanoo sidan buu samaynaya silaturuximkuu samaynaya idan silaturuximka uu leeyihin darteed baa fujuurkii xukumadii la soo dedejinayn xoolihii sidaa loogu badinhayaa awlaaddii baa loo ilaalinaya wixii oo dhanka waina acjala طaacati aaaba cinda allahi awaaban lasilaة raximi xata ina ahla اlbayti layakunu fajara fayamlu amwaalhum wayaksiru cadadhum ida tawaasaluu aw kama qaala calayh الsalatu wasalam haddii lay ninkii faajirkiibaa saa lagu bulaalin famaa baaluka adaa ilaahay ku xidhan jidkii toosanaa haya acmaasha haddaad la timaadi maxaad u malayn aad iyo aad bay u qiimo badan lagu fiirsa ikhwatii fillah inayna sahlanayn ba halkaad ka qaadanaysa oo hataa rasuulku heerkaa uu gaadhsiiyey inay acmaasha macaddaha nafcigooda inayna sahlanayn oo hataa fujuurkiiyo dulmiga aad ah samayso cuqubadiisa lagaaga dibdhigi oo adduun maaragtay xoola iyo awlaadda lagu bulaalinaya intaas silaturaxamkaa la imanaysa idan silaturaxamku waa acmaasha gudubta way ka midta aad iyo aad u waxaa kaloo rabulcaalamiin u yidhi wamaa kaana rabbuka muhlika alqura bidulmin waahluha muslixuun baa li waahluhaa saalixuun lama dhigo muslix iyo saalix way kala duwan yihin fii farqi bayna saalix wa bayna muslix saalix waa laazim waa ism faacilo laazimo macaddo anayn laakiin muslix haddaa tiri macaddo wey muslix wixii fasaadadu hagaajinaya wey rabbigaa ma halaago ummad muslixiin ah oo waxaa wixii fasaado hagaajiya idan camalka samaynayaan camal macadda wa ahluhaa muslixuun baa lii ahlikooda ay muslixiin yihiin oo wixii hallaaba iyo wixii xumaada iyo wixii dhanba hagaajinaya muslixiin wey waa waa saalixiin lama dhig saalixiin wada fiican lama dhig muslix macda wey oo wanaaggooda dadka u gudbinaya oo khayrkooda u gudbinaya oo wixii oo dhan u gudbinaya oo wixii hallaaba qabanaya oo daalimka gacanta ka qabanaya oo alamra bilmacruuf la imanaya naaguna nahy can ilmanka bay la imanaya waxaas marka waa muslixiin wey mujtamacii bay ku dhex jiraan aduguna tasawur suuradaada noloshaada badib ugu noqon labada laba nooloo nololoodaas yaa dadku ku kala xisaabtamaan inaad halkan aad deganaatid johannesburg aad deganaatid xoogaa dukaan baad furatay masaajidka jiiraankiisii baad tahay shanta salaadoodba masaajid kusoo tukataa jamaacada safka horaad ku tukataa dukaankaadina waad gabataa awlaadaada iyo reerkaadina waad gacantaad ku haysaa nacam waa waajibaadkii lagaa rabay wey laakiin mujtamacan halka aad ku nooshahay culays baad ku haysaa culays qof ku soo qaxay baad waxba ayaga maaragtay umati mujtamacaada awal dowr baad lahayd oo cilmi haddaad leedahay iyo haddaad dhaqaalo leedahay iyo haddaad kelimo leedahay iyo haddaad xoog leedahay iyo haddaad caqli leedahay iyo haddaad experience iyo khibraad leedahay intiiba waad beeldaraysa waxna kama faa'idayso adiga carruurtaada iyo xaaskaada maa nool bas inta waxaa kuu sidhaa miyimtii maxaa la yidhahdaa qurbada miyimtii qurbadaa kuu sinool qurbada waan wada ognahay oo weliba anu aad baan waxaa laga yaaba afrika qurbadeeda iyo xag waa malayn jira afrika ina qurbo lahayn waa isku wada mid wey qurbuhu ama afrika taga ama yurubta waa isku wada mid qurbaha kuu sii dha laakiin haddii aad dhulkaadi joogtid waaga markuu beriyo labada xabba cuntaan cunna maxay tahay waa canjeero gabdhaheenna canjeero iyo baasto iyo beriis ka badan ma naqaano soo saa uma ogediina saddexduna asal uma lihin innagu saddexda cuntaba asal uma lihin walaa canjeerayna asal u lahayn walaa beriis bayna asal u lahayn walaa baastina saddexduba dad kalaa noo keena bariisna ingiriis baa noo keenay baastana waxaa noo keenay talyaani baa noo keenay canjeerana amxaarihi xaggaasaa laga keenay saa ma ogsoontiin saddexdoo maliyn inagu idan dad waxaan nahay wax kale ku nool wax iyagu ay leeyihin masagaan inagu masagi waan ka faanna masagadii ma cunno subaxiis labada xabba canjeerada gabadha kuusoo dugto iyo xoogaa barmuuska labada bakeeri ku jira saa lagu keeno mid miskiin ood garanayso in helo salaada masaamid waa ku tukata waa kuula soo tukada xaalagaan ama hadda waan socdaaba meelaadlaan ka imid waa iska rafaasanya waad soo kaxaysa canjeeradii baad kala goosateen hal xabiy hal xaba ukaceen shahina waad kala shubateen waad ka soo gudud magaalada baa usoo dhaadhac mid iskuul laga soo ceegayo madrase laga soo ceegayo u shafeecada adeero kaalig gee ama soomaalinima waad u geys war miskiinkan iska daaya ama wixii lacanaa ka bixinaad hambaad mid kaleo tarasmood iyo baskii wuxuu ku raacana aad ka bixisay mid geeriyoodana janaasada ku tukatay kuwa is haystaad kala bixisay mujtamacii baad ka qayb qaadanaysa miyaana sidaa ahayn noloshaadi or mujtamaci baad ku dhex jirta nin ka qayb qaada doorkaadii baad qaadanaysa cilmiga darsiba ah meeshale ka bixisa idan wax allaala wixii manfaco ahaayo dhan ee lahayd mujtamac baad u gudbinaysa laakiin halka maxaad gudbisa waxaad gudbi humuum baad la soo dhalmay habeenka shantii salaadood ku tukatay meelay kaa martay mooyi habeenka guriga waxaad inaada culays aad ah, moodi toban kiila oo cusbo in lagu saaray baad guriga ku soo noqon waa humuumta iyo fikirka maskaxdaa ugu badan waxa laga daala shirka maskaxda laga daala maskaxdii oo dhan humuumta goormaad noqon maxaad la noqon maxaad tahay maxaa yani intaasoo asilaha maskaxdaada ku jirta wada jawaab aad u hay idan dhakbati fi lah waxaa weyaan waxaa weye noloshu middaasaa macaan nolosha mujtamaca aad ku dhex jirtaan nolol macaan laakiin nolosha keligeeda waxba ma tarayso nolosha mujtamac aad la tafaaculaysa kan aad wax u qabanaysa oo kan aad xabaalaysa oo kan aad samaynaysa oo kan aad kala bixinaysa oo kan aad wax u akhriyaysa oo kan aad samaynaysa noloshan muhiimku waa nool saasay ambiyadu ahayn nabi gurigiisa iska dhex fadhihi jiri ma jirto idan alacmaalu mutacadiyatu nafcuhaa waxyaabaha ugu qiimo badan laakiin inagu inaa ahayn magac baan inagu soomaalida u bixin ma garana inu iqliimi inuu yahay waa laga yaabaa qofka markii la raba in la dhaliilo waxyaabaha hadda soo jamciyad ma leediina albalaalida soo maaragtay dad uma taagin soo maslaxa caamamo soo mu'tamarka dad uma istaag masaalixda caamka noocaasoo kale innaga soomaalida waa la liidi jir hebel mataqaana waa geed karowaa baa la dhihi geed karowaa baltafsiirihi maxay ta macnaheedu hebel geedo korowaabaa baa lagu leehy maa macnaa haada tafsiirkeed maxay geed kor waa baahidan yani masaalixda caamka iyo mujtamaca iyo howlahaas u istaaga laakiin hoose hoose iyo reer garasnimo iyo ama dantiisa khaaska asaga dantiisa khaaskeed uma soo kicay ku leeyahay macnahooda waa lagu bilhayaa si markuu kan kugu yidhaahdo oo xoolaas yar rabta oo ku kale kugu dhah oo xoolaas yar rabta oo ku kale kugu dhah maalinka dambe anaa dibis naf iyo shaydaan war maxaa kugu dhacday hebel baa waaf dantiisa uu socdaa hebel lawaad maxaa adi keligaa ku cayrinayo mu'tamar halla qabsiya heblaayihi war sukan keenay maxaa idinku daba dhigay war meeshay ka galeen baad ka gelaysaa waxaan iska daadi maalin karta shaydaani nafa intaa ku wadi waa lagaa caydin maalin karta lana masaalihda caamka in u istaago dulqaad u baahanta mal naqaano mag muddaas xadiidka kale ku soo xiga ee lixaad rasuulka calayh isalaatu wasalaam wuxuu sheegay asagoo dhinaca kale ku dhiirigelinaya acmaasha noocaas ana wakaafilu lyatiimi fi ljannati hakada bu rasuulka calayh isalaatu wasalaam sidaasuu yidhi anigaiyo ninka agoonka kafaalo qaada jannada saasaan ku nahay buui waa dhiirigelis lagu dhiirigelinayo acmaasha inaad qirato yani nabi maxamed wuxuu leeya aniga iyo ninka agoon kafaalo qaada jannada sidan baan ku noqonaynabi labada faro saas wax yar baa saa u kala dheer saasaan jannada ku naagi awal waa janna lagu maartay lagu leeyahay camalka janna ku gaarsiinaya aaniyan nabi maxamed darajada ku xigtaad noqonaysa ninka agoon kafaalo qaada muusa dhi ninka salaatuleil tukada macnaheedu ma inaynu salaatuleilkan wax ka sheegayn laakiin acmaashan qiimaha rasuulku gaarsiiyey ana wakaafilu lyatiimi fi ljannati haakada aniga iyo adoo ninka kafaalo qaada sidaasaan jannada ku nahay bilaahi calaykum maanta caalamka islaamka markii la yihahdo meelaha ugu agoon badan banna innaga somalia haddana hal hay-ad oo kafaalatu maaragtay itaam qaabilsan oo soomaali ah ma taqaanaa nidinku oo soomaaliya ka jirto shaqaysa oo dhammaan soomaaliya meesha degtay baa arrimaha u qunta hay-ad beri sheekhaan idriis uu aasaasay oo maarata odow ahaadaan anu garanaya hadda meel ku dambaysta garanaayo alkafaala la dhihi jira oo weliba waxa camalkeedan iska maxduud iska ah dhibkii qabsadana ilahan baa ogaa anba dhibka qabsaday ee sida ahay su'aal waxaa lagula istaagayaa waxaa laga yaabaa shan dollar baad dhihi bixi ama shan gini baad dhihi ama ama toban garo karoon baad dhihi bixi dee iskandanitaanka lacag ama waxaad leedahay toban yuro bixi oo maxaad ku qabanaysaa wadaad agoommaha soomaaliya ka jiraan oo waxaynana markaas weli gobolkee weeye agoommahaas agee ahay ma dhican koonfurta ma maleble ah, waa agee haddaa tira maleble waa kuwii kale maaa kudha gobol kale maaa looga samayn waaye han baad weydiinaysa hadda ogow marka uu lafta kaa qabta laga yaaba inu ku waqti kale igu soo noqo ama uu ku yihahdo intaasaan bixinay iyo wixii la midka ah. male meeshaas male ana wa kaafilu lyatiimi fi ljannati haakada sidaasuu rasuulku yidhi alayh isalaatu wasalaam xadiidka kale ee toddobaad ee ku soo xiga wuxuu hataa rasuulku noo sheegay acmaasha noocaas oo kalea rabbulcaalamiin wuxuu kugu anfachaya hantidan aan haysanno iyo dhaqaalahaan haysanno iyo cilmigan iyo waxan ilahi subxana watala iyo taaqadan alla ku siiyey inay kuu baaqi noqoto oo nicmadaa ay baaqi ay noqoto oosu ilaahay kaa qaadin asbaabaha keena waxaa ka mida haddaa wax anfaca ummaddaad u qabatid wax anfaca ummadda haddaad u qabatid rabbulcaalamiin nicmadii uu ku ku baaqi yeelaya laakiin haddaa wixii ummadda anfici lahaa aaddiidi waa lagaa qaada nicmada gebigeeda waa lagaa wareejinaya bal xadiikan dhegaysta rasuulka ala salaatu wasalam ka sugnaaday cabdulahi bin cumar baa rasuulka ala salaatu wasalam ka warinaya xadiikan waa xadiid xasan alimaam tabaraani baa mucjab kabiir ku soo saaray sheekh banina xasan buu ka dhigay wuxuu rasuulku lahay alayh salaatu wasalam ina lilaahi aqwaaman yakhtasuhum binicam rabbulcaalamiin wuxuu leeyahay qoomyaal khaas u ah uu ku khaas yeelay nicam nicmadana waxaa loo jeeda maanta nicmat alamwaal waa xoolow nicmat ulmaal baa loo jeeda ina lilaahi aqwaaman yakhtasuhum binicam biاnnicam limanaafici اlcibaad waxaa nicmada lagu khaas yeelay addoommaha inay ku anfacaan baa loogu khaas yeelay hanti baa la siiyey cilmi baa la siiyey wax baa la siiyey inuu ummadda ku anfacaa xoolahan loo siiyey marka ina lilahi aqwaaman yakhtasuhum biاnnicami limanaafici اlcibaad addoommaha inay ku anfacaan baa loo siiyey intaan laguma daynina wayuqiruhaa fiihim maa badaluuha inta ay bixinhayaan nicmada iyo xoolaha ay ummadda ku bixinayaan oo wax ugu qaban oo masaajidii iyo isbitaalladii iyo ceelashii iyo jaamacadihii agoomihii ay kaga qayb qaadanayaan wayuqiruhaa fiihim alla wuu u daynaya wuu u sugahayaa lagama saara kana wareejin maayo limaada maa badaluu inta ay bixin baaqi bay u ahaanaysa oo alla nicmadaa wuu u daynhayaa wuu u ziyaadinayaa way u baaqi maadaama ay manaaficii ummadda ay ku samaynhayaan bal dhegayso faidaa manacuuhadan hadday hor istaagaan akadii buu diiday inuu bixiyaba masaajidkii qabashadiisuu diiday madaaristii buu diiday ceelashii buu diiday abaaruhu waxyaabaha dhibaatooyinka muslimiinta ku dhacay inuu ka qayb qaata diidan yahay agoomihii buu diidan yahay wax kasta wuxuu leehay alxuquuqu kaiir wax kasta loo soo bandhigaba alxuquuqu kaiir buu ku leehay faidaa manacuuha hadday arrinkaa ay diidaan nazaca allaahu minhum allah ka siibaayo faxawalaha ilaa hayrihim allah intuu ka siiba nicmadii yuu qayrkood u bedelaya ayrkood baa la siinaya ayagana meel cidla lasoo istaajinayo idan min asbaabi baqaa'i nicma nicmada inay baaqi noqoto asbaabaha keena waxaa ka mida manfacada ummadda anfaceeda inaad u kacdo xadiidka wuxuu xoojinayaa aayadda alla subxaana wa tacaala uu lahaa uu ku yidhi haa antum haaulaa'i tudcawna litunfiquu fii sabiili اllah faminkum man yabkhalu waman yabkhal fainama yabkhal cala nafsi wallahu lqaniyu waantum alfuqaraa wain tatawallow ystabdil qawma hayrakum uma laa yakuun amhaalakum alla subxana watacala u leh allah idiin dhawaaqayo maxaa laydinku dhawaaqaya asagayna wax u tartaan maarata infaaq inaad wax bixisaan way kala duwan tahay sadaqa iyo infaaq infaaqu shay joogtaa wey had iyo jeer xoolahaada inaad kaga qayb qaadatay khayrka oosa go'ayn haddaad diiddaan infaaqaas iyo nidaha alla idiin yeedhay allabaa idin beddelhaya wey gebigiinna waa laydin qaadanaya cid kalaa alla keenaya wey marka alla wuxuu yidhi rasuulkeenna wuxuu leeyahay ina lilaahi aqwaaman yakhtasum binicami limanaafici alcibaad addoommaha anfacooda intay ku anfacayaanba ilaahay uu u khasiilaya wa yuqirahaa fiihi maa badaluuha inta ay bixinayaanna ilahay nicmadu baaqi buu kaga dhigi faidaa manacuuha nazaca allaahu minhum faxawalaha ilaa hayrihi hayrkoodba lagu wareejinay kuwo kaleo ka khayr badan baa ilaahay ku bedelhayaa kuwiibaa xoolihii lagu wareejin kuwiibaa ummadda anfici asna berri marka meel ciduu soo istaagaya meel ciduu soo ya laytani aan waxba taraynin ayuu la imanaya waa arrin aad iyo aad khataro idan ikhwatii filaahi arrimahaas waa arrimo muhiima marka alacmaal almutacadiyatu nafcuhaa waa arrin muhiima wey tarbiya inaan u qaadano arrintaas bal rasuulkeena calayh salaatu wasalam xadiidka kale sagaal wuxuu noo sheegay ama sideedaad wuxuu rasuulka calayh salaatu wasalam sagaal uu noo sheegay inay xifdiska xoolahaada junuud arladan aad aragteen iyo cirkan iyo sama makhluuqan oo dhan waa min junuud illaahi makhluuq ilaahay allah subxaana wa tacaala junuuddiisii wey awaamir allayna ku shaqeeyaan qofka ummadda anfaca alla wuxuu u sahlayaa junuuddiisa junuud ka midu ilahay u sahlaya ardaha aragteen waa mukhaadaraad hadhow aakhira ayadaa warramaysa aakhira ayadaa warramaysa idaa zulzila markaad akridaan maxay alla subxaana wa tacala u leh ardaduna warram oo waxaad ku samaynaysa dhan bay sheegaysa wuxuu rasuulkeena xadiis saxiixaanka ku jiray uu leehay nin reer banu israa'iil ayaa isagoo iska socda oo meel socda ayaa daruur dushiiseed wuxuu ka maqlay daruurta laleehay ابقي على حديقة فلان ninka hebel la yihahda beertiisa waraabi lala ku da daruurtii laalan dhexdeeda yaa laga dhawaaqay amar la siinaya ninka daruurtuu fiiy daruurta markiiba ayaa markiiba waa dhaqaaqo isqi calaa xadiiqati fulan baa lagu yihi xadiis waa saxiix wey daruurtu waa dhaqaabsay ninka waa fii magac caadi u maqlay ninka ninka hebel la yihahdo beertiisa ku daa baa lagu yidhi daruurta way tagtay daruurtii ninkii waa fiiri daruurta say usii socotay meesha markay tagtay biyihii sii daysay kadibna halkiiba beertiisa ninka waraabtay ninkan waa soo tegay marka magacii buu maqlaayo waa soo tegey daruurta buu soo raadqaaday wuxuu u yimid nin beertiisa biyihiisaa ugu hagaajina daruurta biyaheedii beertiisaa ugu hagaajsanaya oo biyihii beerta gaadhsiina beerihii hareerahaysaahayoo dhan biyo ma gaadhin meel kala roobka kuma diin daruurta meel bay ku gaadhay biyihiina hal meel bay soo maranba si soo socda ninka beertiisa yimaadeen meel kaloo ma inlaxan idan biyaha matarka iyo daruurtii waday iyo malagii iyo wax oo dhan waxaa weye musakhar waa min allah subxana wa agga allah amar laga siiye ninkiiba beerta hagaajinuu yimi markaas wuxuu ku yidhi yaa cabdallah qofkii markaa magaciisa la garana cabdallah assalaamu calaykum calaykum asalaam buu yidhi markaasu wuxuu ku yidhi magacaa buu yidhi su-aashii ugu horraysa magaciisii u magaciisii buu u sheegay hadal baa laydhaha bu kadib buu u soo wuxuu ku yidhi nin magacayga maxaad ii weydiisay buui magacaada waxaan kuu weydiiyey buuhi biyahana beertaada ku waraabsanaysay daruurta xumbaartanayd baa anoo socdo dushayda ayaa magaca haddaada ii sheegtay baan ka maqlay buy samada oo laleeyahay isqi calaa xadiiqati fulaan hebel beertiisa kuda laleehay saa dartood baan u soo qaaday adiga magacaad i sheegta baan samadana ka maqlay nin yahow beerta maxaad ku qabataa bu beertaadan waxaad ku qabatay ii sheeg wuxuu ihi beerta waxaan ku qabtaa waxa ka soo baxa beerta saddex baan u qaybiyaabu mid ani iyo carruurteedaa masruufannu midna beertaa dib ugu celiyaa oo ku hagaajiyaabu midna masaakiintii fuqaradaan siiyaabu saddexdaasaan u qaybiyaabu beerta wixii ka soo baxu bal u fiirso qayb aniga caruurtooda waa masruufanna qaybna beertaa ku hagaasiya qaybna masaakiinta iyo fuqaradaan siyaabi minhumaa markay xadiidku sharxayeen qofka sadaqada bixiyo oo masaakiinta u gargaara oo camalka noocaasa la yimaada ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu sabab ooga dhigaa maalkiisa inuu ilaahay u xifdiyo goor khatar lagu yahay inuu ilahay maalkiisa khasaaro iyo dhac iyo burbur ilaahay uu ka badbaadiyo junuud min junuudillahi inuu ilaahay u diro beertii biyo la'aanteed rooba ilahay usoo diro beerihii kalena lama waraabinin keligiiba biyuhu ku egin bal fiirso waa sadaqadaa uu bixinayay iyo dadka masaakiinta oo u roonaa baa ilaahi subxaana wa tacaala uu gargaaray oo samada marata lagala hadla marata magaciisa laga sheegay oo daruurta halka la su'aal idan acmaalu mutacadiyatu nafcuhaa fawaa'ideedu aad bay cadim u tahay haddii la yidhahdo aan sii sardinna way fara badanta xadiidka kale baad garanaysaan oo rasuulka calayh isalaatu wasalaam u lahaa maarata rasuulkiida man faraja maarata kurbata maarata can muslimin kurba ninkii kurba qof muslima ka fayda alla subxaana wa tacala qiyaamada wuxuu ka faydayaa kurbooyin ba alla subxaana wa tacala uu ka faydaya aad bay u fara badan tahay oo maaragtay acmaasha noocaasoo kale amilada rasuulku u keenay aad bay u badan yihin waana u baahan nahay haddaad taariikhiin aad dib u noqotaan meel kasta oo caalamka islaamka aad tegto maadaama hadda dowladda islaam ayna jirin hal qarni iyo wax ka sii badan ama dhan ayna khilaaf alislaamiya caalamka ka noqon tahay oo la burburiyey muslimiinta la kala xirxiday lana maca daalika taahiirki baa jira oo muslimiintii hore awqaaf wax layadaa jiri jir waqaf baa jiri jir masaajidu way leeyihiin oo madaaristu marka waqafkan waa guryo waa beero waa dukaanno waa waxyaabo mid wuxuu khaas ku yahay agoomaha mid wuxuu khaas ku yahay masaajidda mid dalabatulcilmiga mid masaakiinta iyo fuqarada waxaasoo dhan awqaafaad jir dhulal iyo waxaasoo dhan laakiin soomaaliya ma arki haddaa la barbaranhayaaba wax waqaf layihahda iyo waxa maba naqaanaba inagu maba garanaynaba wax waqaf layihahda maba naqaan acmaasha noocaasoo kale acmaal aad u khayr badan inuu qofka muslimka la yimid rasuulkeena calayh salaatu wasalam xadiid kale saxiix aad garanaysaan acmaashaasi waa u baraarujinay qofka muslimka acmaashiisa asaga anfacaysee qaasarka ku eg isaga ku eg eena gudbaynin hadduu dhinto halkaasi ku istaagaysaa laakiin camalka mucadaha ma istaagaat hadduu geeriyooda ma istaaga bal u fiirsana salaadaad tukanaysay soonka aad soomaysay iyo wixii salaatuleylkii soonkii tadawuc ahaa ictikaafkii wixii odhan markaa dhibato bartaasi ku istaagaysa ma sii soconaysa laakiin acmaasha mujtamaca u gudbaysay hataa haddaad geeriyoto way sii soconaysa bal xadiiska rasulka nabi sal alayh salaatu wasalaam rasuulku wuxuu yidhi idaa maata alinsaanu inqadaca camalu ila min alaad qofka bini aadamka hadduu dhinto camalkiisi waa go'aya ilaa saddex arrimood mooyaane sadaqatin jaariya sadaqa jaariya oo soconayso sadaqa jaariya sadaqa jaariya maxay waa masaajid waa isbitaal waa ceel waa madariso waa hebel waa hebel soo tiri kafaalatu اlaytaam iyo waheliba jaamacaad yaana sadaqa jaariya la baxay oo shay joogta camalkiisa hataa hadduu geeriyo waa ajirka waa u soconaya aw cilmin yuntafacu bihi cilmi lagu intifaaco cilmi kitaab buu qoray cilmiga dad baray cilmigiisii inta uu maaragtay uu socdo cilmigaa ajirkiisa waa u soconaya bal hadda imaam maalik raxmat ullaahi calayh imaam maalik goormuu dhintay imaam maalik yaa garana goortuu dhintay sanadkee dhintay imaam maalik boqol toddobaatan iyo sagaal yaa kale wadaadka wuxuu boqol toddobaatan iyo sagaal dhintay yaa kale taarikh kale loo sheegay haddii nidi weydiin waddanka south africa inta madaxda soo mar waraad ka sheegaysa meeqa madaxweyne intaad joogtaan soo mardinaya hebel iyo hebel intaasuu jiraabad dhahaysa ree hebel lagu ka siiya imaam maalik imaamu daari may jira waxaa weeyaan taariikhdiisa waxa laga yaabaa fardi waa runtii marka akhuna ku dhintay dowladdii markaa joogtay dowla cabaasiya ayaa u xoog badnayd iyo dowladda umawiyiin naftirkeeda waxbuu ka soo gaaray marka dowla cabaasiya ayaa u xoog badnayd raggii madaxda ahaa ee dhan ee soo maray dowla umawiya inta soo martay iyo dowla cabaasiya wixii soo maray iyo wixii wax la sheega male laakiin imaam daar hijri waa macruuf wey meel kasta oo tagtay qof aanan garanayno muslim male imaam maalik haddaad tirahda qof aanan garanayn male laakiin dowla cabaasiya meeqaa soo martay oo madaxa soddon iyo toddoba madaxweynea soo mara soddon iyo toddoba madaxweynea dowla cabaasiya shan boqol oo sano iyo caalamka xukumaya soddon iyo toddoba madaxweynea soo marta hal qof laga garan maayo maanta male waxba male la garan maayo laakiin imaam maalig waa hawe waa najmi wey saa darteed imaam maalig wuxuu leeyahay idaa dukira alrijaalu famalikum fi najmi ragga markii laga hadlaayo imaam maalig xadigu joogaa isagu meelaha soko iyo ragga laga hadla waa kuwan soko weeyaan markii ragga la falanqaynayo hebel waa fiqe iyo hebel waa fulan markii la leeyahay xiddigooda meel isagu joogaan awal raggii dowladihii xukumi jira awal mala waxba ma jirto dowla uma yaayina inuu meeqa madaxweynaha soo maray afar iyo toban madaxweynaha soo martay dowla uma yaayina haddii hataa casrigii cabdullah bin zubayr hataa lagu daro oo ilaa isku waktigeedii ahayba hataa dowladda afar iyo toban madaxweyne noqonaysa raggii culimmada ahaa ee waktigooda joogay maa la garanaa ayaga waba la garan maayo waxba lagama garanayo abadan waba laga garan laakiin culimmadii taariikhdan cusuurta faraha badan culimmada soo martay sufyaan athawri shucbat bn xajaaji yaxya bn muciini yaxya bn saciid alqataani cabdiraxmaan bn mahdi wakiic bn jaraaxi raggii rag ahaa soo wada tiri gidigood gidi waa rag wada macruuf wada najmu nujuum wey imaamu shaafici gidi raggiyaasoo dhan waa rag la wada yaqaano maarata leyt bn sacd maarata almasri raggii o dhan waa wada garanaysa bdimaarabdiamaan ancani cabdiraaq maaragtay la dhihi jiray cabdirazaaq ibn hamaam asancani macmar bin raashid raggii o dhan imaam zuhri raggii o dhan waa curwat ibn zubayr saciid ibn musayb waxaad cad bin abirabax raggii o dhan waa la wada garanaya taariikhdooda wax o dhan waa rag la wada yaqaan cilmigoodii weeyaan waxa jooga maanta daatadoodii baa laga maqan mooyaan caqligoodii iyo cilmigoodii baan haysanaa waan intifacsanaynaa marka waxaa weeyaan cilmi yuntafaacu bihi waa sadaqa jaariya soconaysa waa camalkiiba soconayo oo waladun saalixun yadcuu lah idan hataa qofka muslimka hadduu geeriyoodo acmaashii gudbaysay ajirkeeda weli wuu soconaya ajirkeeda weli waa soconaya idan waa muhiim arrinkaas xadiid kale rasulku wuxuu ku sheegay calayh isalaatu wasalaam oo macnihiisu ahaa ina mima yalxaqu bihi almu'mina min acmaalihi min xasanaatihi bacda mowtihi cilman yanshuruhu cilmi markuu dhinto qofka muslimka acmaashiisa waxa soo gaaraysa soo haleelaysa cilman yanshurhu cilmi uu faafiyey aw baytan libni sabiilin banaah ama beyt uu dadka maaragtay masaafiriinta uu dhisay aw musxafan warasaw ama musxaf marka uu ka tegey aw naharan ajraahu ama weli uu socodsiiyey aw masjidan banaahu oo kama qaala calayh isalaatu wasalaam intaasoo camalbu rasulku sheeg qofku markuu dhinto acmaashiisa aana go-ayna waxaa ka mid a cilmi uu faafiyey masxaf uu ka tegey guri uu maarata iyo biyo uu sameeyey ceelal buu qabo ama webi iyo biyo socduu sameeyey ama guri buu dhiso waqaf ka dhigo dadka musaafiriinta iyo dadka muslimiilka inay degaan buu u sameeyey ama masaajid buu dhisay intaas oo dhan oo acmaala waa acmaashii mujtamaca u gudbaysa wey alacmaal mutacadiyatu nafca way u gudbaysa bal dib intaan isugu noqonay innaga haddaan soomaalia waa kee qofka arrimaha ku fikra bal waxaa lagaa rabaa quality inaad yeelatay baa lagaa raba hawaamish inaad noqoto lagaama rabo haamish isdulsaar dadka oo fiqal ku hayo inaad noqoto qofka muslimka quality baa laga raba in noqo sooma ogsoonidina qofka muslimka inuu u dhigmo laba gaala u dhigmo suurat alanfaal maxaa la yidhi markii hore oo lasoo sheegay yani haddii aad labaatan tihiin waxaad ku filan tihiin intaas wax la soo wadaa markii dambe waxaa la yidhi waxaad ku filan tihiin haddii aad laba boqol oo saabirinaad tihiin waxaad ku filan tihiin laba boqol fa saabir haddaad laba boqol baad ku filan tihiin idan imisaa kugu soo aadi marka boqol markii laba boqol baad ku filan tihiin labaad ku filantii qofkiiba laba w labaad u dhiganta labaad u dhiganta yani ha u malaynin inaad jihaaz iska caadiya inaad jihaaz aan caadiyayn baa tahay oo caalamkao dhan gilgilay adoo la lahayn oo waxba lahayn oo miskiinka kobadhac u qaxaya caalamkao dhan wuu kaa walaacsanaya maxaa yeele waa iimaankaad xumaarsantah wax laga baqaayo ee maaha adiga saa daguu qabta waa lagu gurgurin karaa laakiin jihaaz radaaniya kugu rakiban laakiin waxa kugu rakiban aad ximbaarsan tahay ee waxaana caadi ahayn idan shayga aana caadiga ina jihaaska iimaaniga waa inaad ummadda oga faa'idayso iimaanigaada waa inuu kuxumaaraha ku socodsiiyaa wey waa inaad mustamici aad la tafaacushi wey haddaad isu dhudubta tiraahdo keliya ma noolaan inaani aad noqoto goorna meel gaadhaysa weligiinna u fiirsadaad maslaxada caamkaadaan loo istaagin taada khaaska ma hagaagayso taqlaacka shareecada sidaas jihaadka bal u fiirsada soo lama dhihin casaa an takrahu shayan wa khayru lak wa casaa an tuxibu shayan wa sharu lak jihaadka marka la fadhiga rag baa maartay haddii naftaada geeda saaxada intaad geysa soo dhimaado oo islaantaada goraab ha noqoto oo carruurtaada ogooma ha noqdeen ogaasku dhan haku waayowe khasaaraad galaysa marka miisaanka biniaadamka la fiiriyo adduunka marka la fiiriyo miisaankiisa khasaaraad galaysa marka wax biniaadamku bixi waxa u qaalsana waa naftaada wax abaaloodaha soo dagaal bala fiirsa carruurtaada ogooma ha noqdeen intaasa waxaa dhaco waa maslaxada caamkaas marka culimmadu waxay leeyihin inaad gurigaada fadhiisatid oodan meel loo dhaqaaqin oo diidi oo tiraada carruurtayda reerkayaan ilaashanaya oo kufrigu kugu yimaado gurigaada halka aad dulli ku noolaataan waxaa ka fiican naftaada inaad soo shahiidid cadowguna uu burburo islaamkuna uu maaragtay uu fido oo carruurtaada ogamaa ay nabadgelyo ku noolaadaan iyo diin ay ku noolaadaan waxay ka farbadan tahay inaad carruurtaada adinka isla nool dulli aad ku noolaataan saxaada caamkeed baa la xaqiijinaya tii khaaska marka iyada iska hagaagaysa sacaa lagu lehay markaa soo dhimo dadka kaleo dhan waa iska badbaadaya iyada lagu lehay maslaxada caamka iyo adow haddii la fogayo islaamku fido amnigu marka uu sugnaado nin kasta baa iska noolaan kara hataa xayawaankaa iska noolaana kara laakiin haddayna jirin waxa la yidhahda maslaxa caama eber wey eber weeyaan idan ikhwati fi llahi tarbiya waxaan u baahannahay dib icaadatu nadar dib aan isugu noqonno oo haddii dadkii hore ayaga ay khaldameen ama ay gaabiyeen inayna inagu ayna ku daynin oo masaalihda caamka dadku way wadaxun yihin lama yidhahdo soomaalidu waa wadaxunta waxba kama jiro bal soomaalidu way fiicanta ummadahu waxyaaba miise khaasan leenahayna way jirtaa waxna laga dacayayna way jirtaa waxaan anigu idhahdaa experienceka intaan u soomaali tan iyo taqriiban adigu shan iyo toban sano aan idhahdaa cumrigaygu shan iyo toban sano kamida ah. ma soomaalida ku dhex jiray oon masaalihda caamkaan ku dhiso intaan bartay intaas intii cumriga lahaayo dhan maana intaasa iga fadli badan baan idhahda intaan waxaan idhahda soomaaliya naxwne waxaa weeyaan waa la dharsiya daras mataqana waxa la yidhahda ma garanaya waa lahjaan u malayne xoolaha bini aadam xoolaha aan maalno geela oo kale kaasoo anu lood iyo ariga ma aqaana geelaan aqaana geela markii la maalhayo hasha inay meel fiican la soo istaajiyo cunuga lagu soo daayo wixii kharibaayo o dhan laga liixiyaa la rabaa marka si fiican wixii caano haysa oo dhan bay soo daynaysaa marka weel weyn baad ka maalaysaa laakiin markii eh, maaragtay ay soo istaagtayba ul haddii xaggan lagala dhufto mid neef kale uu ku dhaco cunugka uu hor maro islaan ordaysa dhinaca ka soo marto hashiiba waa waaba dhaqaashay wax oo dhan intay ku tumato caanihii iyo waxaad ka heli ma laha way darastay heeshi heeshi way darastayoo waxba lagama helin baa laleeyahay cararta heesh waxba lagama hayo waa inaad dib damba muraajaca u samaysay oo soo samaysabtiyo markaa kadib aad maaragtay u haysa yani waxaa ka wada ummadda waa la darsiye markii la maali lahaa ciddii maal la weli ma waxaa idhahdaa waxay weyday qiyaada weligeed mayna arag ummadda soomaaliyeed qiyaada itusoo itaabsi ku maamusha ama diin ha ahaato ama calmaaniye ha ahaadeen weligeed noloshooda mayna helin qiyaada rasmiya ah oo hoggaaminta u qabata maamulkooda itusoo itaabsi dada mayna arag weligeed hadda idinkaa weydiinhayaa soul africa intaad ku nooleen aad soo kala horraysaane meeqan lidin yimid idinkuma dirhayo oo maartay idimadii ha ka qayb qaadanin laakiin waxaan rabaa inaan idin taabsiiyo imisa brogramya lidiin keenay oo lacag lidinka ururiyo ma yartaa mise weligii bulshada lidin iman wax badan ba lidin in lidin lisay in badan in lidin lisay oo lidin soociyey anaada cidina weydiinayn weligii ma aragteen brogram lidina yimid lidinka siqaa lacagta lidinka ururiyo qof intuu idinku soo noqdo brogramka idin soo fuliyey idin keenay halkan derbiga masaajidka ku qabtay idinyoakaas mashruucii lacagtaada ka ururiya halkaasaad ku qabtay intaasoo faa'iido dhalay halkaasuu maraya khayrkaasaad ka yimid barsantii intee dhan baa idiin soo celiyey meeqaxabo waxna waa jiraan kolley qasab maaha dhammaan maya qasab ma imaan noqon qasab maaho anu waa qasab kuma lihin yani waxaan ka wadaa hoggaankaan ka wada anugu waa qasab kuma dhin meg maba taqaano soomaalida oo feedback intee barsanta intee shan baa idiin soo celisay waa aad ba u yarta waa haddii la helana miisaankii miyaaskeenu kuma jiro aad nin kasta maalinku ku keeni bargaankii wuuu kaa lufan kar kaa qaata tag dibdaba kugu soo noqonayo maalinka dambe u kugu soo noqoadana soo tukala waduu ku himo tii waayigii khayr allah idin siiyo waxbaan ku qaban hadda haddana tukala ila qabta wey weligiiba waan sidaas war mujtamaca qofka bini aadamka bal u fiirsa rabbilcaalamiin rabbiga abuuray baa kaa xoog oorsan oo kaa yaqaan weligii alla ma yidhah bini aadam waxa iska sameeya bilaash u sameya lama yidhahdo wuxuu dhihi haddaa waxaa samaysi adduun iyo aakhiraba waxaa samayni baa laleehay malkiis waa rabbilcaalamiin ya wuxuu leehay bini aadama waxaa samee aakhirana intaa samaynaysa adduunka intaa samaynaysa waxaas markaa kadib baa laga biniadamka waxasa iska samee ma jiro ma heelayo bini aadamka waxas war qofkan inuu kuu irmaanaado oo had iyo jeer aad maashi maxaa kuu diiday inaad brogram u samaysa wixi aad ka qaadin intaad soo samaysay inaad ku soo celis waa kan mashruuca awaanta waan dhammayna halkaasu maraya haddana masaajidka waa kumaa dhisnay intaasoo qofaa ku tukato intaasoo waxba qabtaa jaamacaddii waata meeshaad maraysaa ceelashii waata intaasaan qodnay hebelkaa intanaan samaynay wixii oo dhanba maalin qofka waxaa yaqiina intuu bixin jiray ka badan maalin kasta inuu bixinayo yaan isku diidanaa nintaas aqwaamihi ood qaba maarta la qabtay markaad aragtay ood ka qayb qaadatay jaamacaddii ood ka qayb isbitaalkii hebel masaajiddii maalin maalin ka dambaysa riboodka lagu siiyo moraalkaadu kor buu usii kacaya laakiin haddii inti lagaa qaado dib dambaba lagu mugdi mugdi kusii dar maanta xolada iibid shalayna wuxuu ahaa garas bu maxay ku kala duwan yihin buu ku leey farqi male marka qiyaada hoggaan itusa itaabsi weligeed ma soo marin ummadda itusa itaabsi yacnaa shaygaa qabatay indhaha ii saar ina taabsi malmuusaan dhaqo waxaad qabatay taasayna ummad marka eebda ummadda ma leha weligeed waana ataxaddaa baan idhahdaa ha sheego soomaalida hoggaan rasmiya oy soo marto nooca kula dhaqma haddii nooca heled ummad ka fiican lama arko ummad ka nugul oo ka fiican lama arko aad iyo aad bay wax u bixinayaan aad iyo aad bayna og afraad yara ha fiirin adugu mujtamacaadka afraadda lama fiiriya akhlabiyada la fiiriya maxaa kugu daliila meel kasta oon tagna masaajid baan ka samaynaa soo ma ogsoomay midaas meel kasta oon tagna ummadihii muslimiinta hataa hal hal maylac samayn waaye intaasu masaajid baan ka taagnaa oon samaysana meel kale waa lagu yaad inala jawaaba keenayn warawla ma keenan saasaan ku dhisana haddaan helilayn maxaa u malay hoggaan fiican hoggaan fiican haddaan helilayn wax kale iska daaya wadaadada keliya hadday midaysan yihiin oo mashaariic soo qadimaan oo waxbarashooyinka ay soo qadimaan mee dalaan ka dhiglayn darwaa mid waxaan ku idhi dadka ummadda u bahan mu'tamar baan iskugu nimid soomaalida inta ugu u cararta imisaa lagu qiyaasi karaa meeqaa lagu qiyaasi kara inta kaleodha iska bato qaar noqday maalan eh, qabiil derderay qabyaalo derdertay iyo qaar wasraankii la tegey qaar nin dhow waxaa noqda laba kun oo qof laba kun oo qof oo min shan boqol oo dollar bixisa sanadkiiba shan boqoloo kun oo dollar shan boqol oo dollar buu bixinaya sanadka labaiyo tobanka bilood buu shan boqol oo dollar bixin laba kun oo qof meeqa weeye waa hal milyan oo dollar wey xisaabta qofka si fiican u yaqaanaa xisaabta laba kun oo qofoo min shan boqol oo dollar five times two waxaa weeye waa hal milyan oo dollar sanadkii dhannaa meeqaad xisaab dirtaa oo hataa dib lagu weydiy wax lagu qabtaa warahayn ma lagu qayilaa mareebel baa lagula duulay xaggeen la geeyey ma garan karta waa u dirtaa haddii kale inshuranceka lagaa qaari soo mataqaana inshuranska lagu jiro inshuranska lagu jiro waa garas waa lagaa qaari odayaal aadan garanaynin maxaa reer garas baa kulmay dhibbaa yimid dhibkaasa lagu sheegi maayo oo haddii lagu sheeg inaad sii carrit baa laga yaabi dhibkaasaa jira qaaraan baa laisku soo xukumay laba boqoloo dollar baa lagu xukumaya haata ma bixin kartaa lagu dhihi maayo soo diro idinka reer south africa haddaad tihiin intaasaa laidinku xukumay wax reer karistood ka soo qaada kii diidana loo soo sheega lale kenya waxaan ku helnay kuwa la xidhxidhay intay diideen baa dowladdu inta lacag la siiyaa siddeed iyo toban maalmood ganax la xidhay kalkaas markaas intii ka badanna bixinaynana sii daayadha ashoo riski bay diideen kun hal milyan oo dolar sanad kasta haddaan dirna maxaad umalaynaysa sanadkaa baa shan boqol oo dollar bixisa hal milyan oo dollar wey soomaaliya soo mashruuc ka fulin maysa hal milyan oo dollar sanadka ku xigana hal milyan oo dollar within ten years imisaa soomaaliya laga qaban karaa imisaa la qaban karaa shan boqol oo dollar baana kugu soo aadaysa sanadka dhamaa ka badan baad dirtaa ama brograamka noocaasa ah inaguna dawlad iyo hebelkaa midna waba kicinba dawladaan la sheegaya ayagoo socdaan mise dulo kuwa inan lahayn gebigoa dawladdan hadda la keli laayahay meelo antoonada ninkaas dhinac u jiidaan masruufkeedaba annagaa bixinayna adih war annagaa dhaqaaladayna siina la iskaga soo haro waxaan o dhan madaxweynimaadkaada ciidan ku yeemi maysa askartaada annagaa addoonkaada bixinaynaba awey waana bixin karaa laakiin brogaraamka noocaasa ah awey qofku markaad wax u keenti waxaa la yidhahdaa mahmaahda geela ninba waxaa la yidhahda hashiisa uurkeeda wuxuu gashadu ka maalaa uurgeel ninba wuxuu gashadu ka maalaa mahmaa waanu geelaan xaggiisaan aqaana uurgeel ninba wuxuu gashadu ka maalaa muxuu yahay hashaada haddaad soo daajisatay oo meel fiican iyo meel hafaysan iyo biyo iyo baad iyo wax fiican soo samayso awa ah, caano fiican baad ka maalaysa lianna qaab fiican baad usoo maanta usoo hagaajisay oo racyigeedii baad soo hagaajisay aawa ah, waxaad maanta gashatay fiicnaa baad yaad ka maalaysa mujtamacaada waxaad gashatay baad ka maali haddaad wixii aad samaysay aad tusiso aad baa waa kan aad tidhahdo uu arko indhihiisa ku arko waxaa weeyaan berri ka maalin ka badan buu ku siinaya idan waxaan idhahdaa qiyaadaas sax ah oo ay tusida taabsii ku maamush yani weliga mujtamaca soo maray saas darteed mujtamacii waa barmaray wuu barmaraa la yihahdaa yani kuwa hore iyo kuwan dambe ma kala saari karo iskuma cusub hal khaana bay ugu jirta kuwa hore iyo kuwan maxay kala duwan yihin buu kuleehay farqi male waxaan xusuusnahay africa o dhan qaabtaasna waxaan xusuusnahay beri nineteen ninety sevenka miyahay waddanka senegal yahay soo ma garanaysaan mntg waxay baaqanayaan doorasha ka jirta madaxweyne markaa doorasho wakhtigiisa dhammaado loolanayay kelimo uu yidhi baan mar kasta soo xusuusta yani wuxuu cabiray afrikaanka ninka ah waxa uu ku kala lololanayo mujtamaciisi buu la hadlaya wuxuu yidhi aniga markaad i dooranayseen buu qof kastoo madaxweyne la doortuu boorsaweyn oo maran buu taran buu oo eber ah oo weyn buu talanayaa doorsada wuxuu talanayaa markii doorashada ku guulaysa inuu xoolaha ku gurto buuxsadayo aniga han sanaad isoo hayseen doorsada dhexda joogtaaba an mise afar sana intiiaba intuu intuu sheegay dhexdii hadda maraysaadi kana la tartamay hadda midii aan soo dhexda soo gaarsiiyo intii wataabiyo maran mid cusub oo wuxuu wataabi maran oo waxba ku jirin kaydii fiican buu intaad igu ridaan hadda sanadka laba sano markaan joogo buuxsan intii soo hadhay buuxsan saddex sana soo dhawaa xajiif badan buu laakiin kan wuxuu meeshan ka soo bilaabay ka soo bilaabay adiga dhexe maraysa haddana ku dhammaan bu marka waxaa igu maslaxa reer buu inaad igu ritaan hadda oo boorsadooda wax yar baa ka dhimane aan iska buuxsado idinkaa wax saara wax idinku qabto innaga mujtamaceenna saasaa loola dhaqma boorso madhan ba loola waa lagu guri waa laga tegi goorna buuxsada boorsada ergeedna is buuxsamaysaba marka ikhwati fillahi wa akhwaati fi lcaqiida waktigii aad buu dheeraaday waxaan ku joojinaya halkaas waxaan idiin dardaarmaya naftaydii laftiinnaba niman yahow acmaasha noocaasa rag iyo dumarba waa inaad taarkid garayna waa acmaalku anfacaysa cimrigaadu waa kooban yahay wixii lagu amroo dhan nima wada samayn karta laakiin inaad taarkid garaysa warabbuka yakhluqu maa yashaa wayahtaaru rabbulcaalamiin asagaa makhluuqa abuuray haddana asagaa doorta yufadilu bacd alamkana cala bacd dhulkayu kala fadili oo azminadu kala fadili oo bani aadamku kala fadili oo wixii malaa'igta buu kala fadilaya marka rabbulcaalamiin ayaa saa wax u kala fadli marka waxaa lagaaga baahan yahay fadiilada inaad rays axmaasha ah, noocaasee qiimaha laa sii ee sare ee ummaddaadina waxqabad u ah inaannu isbarro oo waxaan wallaahi bargaran intiinnan ama wuxuuga lamida jooga zakada oo kale shay lagaa barbarya maha waa wax mafruuda rabbulcaalamiin baa ku saaray zakadii baa bixisa boqolkiiba qaraabada iyo reega rasiid boqolkiiba sagaashan iyo shan inta eheladeeda waan ognahay qofkasta rimood waxaa ku xidhiidha aana dhammaanayn oo weligood aan dhammaanayn sagaashan iyo shan boqolkiiba zakadaada qaraabada si fiveka barsentiga sanduuqka ugu talagal caamka ku soo rid maxaad u malanaysaan haddaad boqol qof dhantiina south africa joogtaan ninba barsentigay u joogto xoolihiisii oo dhan tahay boqolkiiba shan hadduu sanduuqa ku soo rido kamiyo waxay noqonaysaa waxqabad kamiyo waxqabad oada sadaqo kala bixi waana waa si waajibka kuwa kamiyo waxay qabanaysaa ancad intaasoo ducaad oo ummad wax bari lahayd oo maarata aan waxba haynin ay wax u qaban lahayd masaakiin bay wax u qaban lahayd agoomay wax u qaban lahayd waana ogow zakadii faradkeed wey boqolkiiba five percent baad keentay markaad tirahdo zakadii wuxuu ku leeyahay alxuquuq qatin wuxuu ku maanaaba zaka sanad la sugaa bil kasta zakaan bixiyaa bu wixii biilku bixinay zaka u xisaaban maanta dhan wuxuu boqolka daalar bi zaka hoosta ka xariiq hadda marka xoolaha isaga uu ka tari wuxuu ku leeyahay sanadkan oo dhan baa zakaa bixinaya maanaaba san la fiirsado war waxa wax khaldan wey marka baragorayna noocaasa inaad raadisaan baa lidinka baahaya caqliga iyo noocaas in la keena loo baahay oo ummaddoo dhamma wada fikirto in yar baa u fikirta ummadda aartanata gaalada waddankaas ku nooshin muxuu soo maray magacu soo maray afraad baa u fikiraan afraad yar baa la rabaa intii caqli isku darsadaan oo keenaan wax anfaca ummadda loola yimaado wax anfaca la keeno rabbilcaalamiin waxaan weydiisanaa baasmaan xusn wasifaati ilcula inuu allah subxaana watacaala xaqa uu natusan uu irsaaqa xaqa raacitaankiisa اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسئله وإليكoodu common sida qaalibku isku dhadhowiye oo aad duruufaha haystay yaanti u badan yihin waxaan leenahay as'ilada wixii marka masale fiqiya oo diini baxti aan ahayn culimmada masaajidtooda awla ayagaa marka ahlu maka adra bishacabiyaa la yihahda soo ma taqaanaan maka dadka degan baa uga xogaalsan qofka qariibka marka umuurihiina khaaska asilada ku saabsan ama caaila ha ahaato ama jaanib siyaasi ha ahaato ama qaababkan u nooshiin ha ahaato waxyaabahaason asilada ku saabsan waxaan leeyahay wadaadada u bandhigina ee masaajidka iyo dadka guddiga dacwiga iyo marjiciyada cilmiga imiah kuwaasa xogaalo yaa xogaalo yurubtaasa waaykuweydiin maanta o dhan taxi baan wadaaya xukunkiisa ka warran wuxuu ku leeya lacag caydaa laysiyaa hebel haddaan isku raran wax ku qaad waa ninka wadaad maba garana isku raran maxaa layihahda toban gacmood haddaan wax ku qaad oo toban gacmood muxuu ka garana wadaadkiis kulama qofka kula nool baa garanaya toban gacmood wax ku qaadati macnahayd iyo wixii lamidka marka waa asilada noocaasoo kala wadaadadeenna jiradeenna u dibdhigta adduunaha insha allahu tacaala wixii kaloo caadiyaan ah marka insha allah ay khadar sheekha jazaak allah alxamdu lilah wakafaa sala allahu calaa sayidina nabiina axmed sheekha cabdiraxiim waa u ducaynayna maaragtay jazahu allahu khayr waayo e, mawduuca waa muxaadaristeeda ahayd khaasatan mawduucii nagala hadlay ayaan ugu ducaynayna waayo hadda wuxuu ka hadlay in aynaan noolaan karin ama nolosheennu ay mustaxiil tahay haddaynaan iskaalmaysan oo qof waliba camalka naftiisa aanu dhaafin oon mujtamaca u gudbin weliba laasiyama wakhtiga axaadiistan iyo ay awladtahay ka hadlaysay waa iyadoo mujtamaci wada joogo oo amiirkii muslimiinta joogo oo dawladdii joogto oo mujtamaci inuu takaaful ijtimaaci inuu la yimaado ay tahay bal ka warran maanta innagoo qurbo joogna oo camalkii amiirka muslimiinta iyo kii dowladda iyo kii caalimka iyo kii ganacsatada iyo kii sheekha iyo kii dhallinyarnimada mid walba adiga lagaa rabo ila mujtamacii muslimka ayaad ku tiirsanaydee weynaa waad ka timi juz yar baynu nahay halkan baynu joognaa waynu mashaqaysannahay haddii makaqayla soo yeedho qaar location lagu weeraro innagay waajib nagu tahay inaynu istimsaar u samayno oo u gurmanno haddii mid la dhoofinayo imika haddii nin baa ka dhigay maryihii buu ka cararo dariiqaa carara waa soomaali intaynan bay waajib ku tahay intaynu qabanno oo guri ku xidhanno oo maryo u gelinno oo quudinno oo sharcigu samayno oo gohom u goyno oo tigirkii keenno halkii qoyskoodu degganaa siduu maaragtay loo dabiibo ama nolosha ugu dhammaysto inaynu qaadno waana masaa'ibka inagu dhacay marka sheekha waxaan leeyahay horta si gaaraan ah ugu ducayna maxaa yeelay dadka social workerska ah ninka yurub buu ka yimi yurub oo dhan shaqada dadka waxaa y qof la dhaha social worker hadda inaga inagu albayaan ahaan ama reer johannesburg ahaan ama reer south africa ahaan waxaynu ugu nacabnay adduunka oo tifiyada ka dacaydayna oo websaydyada ka dacaydayna dadka isu xilqaama inay danteenna ka warramaan waayo dharaskii uu sheega ku dhacay baa dhacay oo ninka soomaaligi wuxuu u qabaa haddii aad tirahdo shaqadaadaan qabanaya markaasaabuu tuug ku qoraya <laughs> tuugga koowaad waayo m yani wuxuu leeyahay nin dantiisa ka hadla u yaqaana location laba lacag naag baan guursaday eh, maxaan ku dhahdaa gaarisaan lacag u diray waxaa waa la garanaya laakiin ma aqbali karo hebel iyo hebel iyo hebel baanu nahay guddi baanu nahay waanu isdoorannay waxbaanu kuu qabanaynaa ururka ardadaan la yidhahda arday baanu waxu qabanaynaa wuxuu leeyahy waa tuug leanna shaki buu qabaa wakadalika sheekoo qura maaha hadda buwaagta akademikali la qoray ee soomaalida laga qoray koob iyo labaatankii sano culuum badan baa la qoraa marka iminka waxaa la idhahda khilaafka koob iyo labaatankii sano ee dhacay adduunka oo dhan jaamcaadka ama hafadhe ama kuwa ingiriiska ama kuwa sacuudiga ama kuwa malaysia ama kuwa eshiya marka laga hadlayo conflict management xallu maxaanu dhaha alkhilaafaat alijtimaaci qoomka koowaad number one soomaali baa ka ah waayo afghanistan iyo dadkayna soo raaca iyaga waxay idhahdaan ajnebi baa inta badan ku tacalluqa oo ama weeraray ama laakiin dagaal soomaali gudihii ka bilaabmay kolley ajnebigu inagama gacan laha laakiin agarka inta badan soomaalidu ay ku tacalluqdo oo nidaam qabiil ama mid dowladeed waa soomaalida marka waxaan doonaya inaan kusoo gebagabeeyey jazakum allahu khayr adduunka oo dhan saambalka waxaa loo qaataa soomaali ninka wax aqriyaana wax badan badan buu ka ogaanaya waxay istintaaj ay ka sameeyeen dadka wax inaga qoraa waxay yidhaahdeen soomaalida waxyaabaha ku dhacay exactly sheekhu kelmaddu kusoo wariyey kusoo ururiyaan waxay yidhahdaan soomaalida dhibka haystaa maaha bay yidhahdeen daaqala'aan waa dadka ugu firfircoon maaha aqoon darro waxay idhahdeen meel walba ganacsi bay ka sameeyaan sambiyay ka soo qaateen tusaale south africa eh, minnesota eh, meelaha soomaalidu degtay aan caydha lagu bixin oo dhan ee qofka la doonaya inuu ka laho soomaalidu waxay ka gaadhay horumar yani aanay mujtamacaad kale ka gaadhin waxay dhaheen maadaama ay ummadda sidaa u firfircoon tahay limaada ay kayaankeedii u soo celin weyday waxay yidhaahdeen dowladdii soomaaliyeed iyo wadajirkii iyo ururkii iyo bini aadamku siduu u nool yahay bay ka shakiyaan exactlosu sheekhu yidhi waa muxaadarayna taabanaysaa runtii waa nolosheenoo dhan marka waxay dhahen shakigii ciddii ka saari lahayd hadeeg maanta nin baanu israacnay halkan maarata masaajka wuxuu caayayay madaxweynaha kanimka la doortay waxaan ku idhi oo billa madaxweyne ra-iisul wasaaraha laga sugaayey billa wasiirraha laga sugaayey billa wasiir saddex bilood afar goor waxba muuqaban maxaad u caayaysaa hadda hadda hadda masaajidka marka nimka salaadii door ka baxna yacni maaha isagu wa waxa caayaya laakiin waxa caayaya experiencekii hore marka ninkii yani shaki baa ku jira xanuun yani nooc waaliya oo dadku hadday isu yimaadaanay wax wada qabsadaan in isaga la dhacayo ama reerkoodii lagu duulaayo ama gobolkoodii lagu duulaayo ama maxaan ku dhahdaa dowlad goboleedkoodii lagu duulaayo ama isaga beertoodii lagu duulaya markiiba soo baxaysa marka horta sheekha u duceeye waxaan leenahay jazaaka allahu khayr wax badan baad na xasuustay qodobka labaad aan idinku gebagabaynaya waxa weeye haddaynu nahay inagu south africa dhibka uu sheekhu ina sheegay si gaaray noo taabataa dadkeenna dhinto oo dhan marka dib loogu noqdo reer maka iyagaa maaratay iska og dadka kale ayuu sheekhu inoogu maamaahay dadkeenna badankooda kuwa dhinta waxay ku dhintaan marka laga helo camalkaa mutacadigaa oo waa maxay waxay ku dhintaan ninkii wax lagala talin lahaa qoor buu baxaya oo inuu cid ku tiirsada ma ogola kow ama iyaga soomaalida lafteeda intay isu soo dhowaato ayaa wuxuu arkaya inuu cadow ku yahay oo waxa booliiska iyo dawladaho dham inoo sheegeen dadka soomaalida la laayo in soomaalidu ay la ku leeday waa qodobada qodobka saddexaad waxay u dhintaan ninku camalkii mutacadigahaa in ama driver lansikii lagala taliyo ma ogola dhammaan baabuur bayna laysaa imise nin oo raggii ugu qiimaha badnaaba adeg ayaa intuu gaadhi iska kaxay si uu qoorta jaray imise nin soo ma wada garanaysaan adeg baabuurta maxaynu ku kaxaysanaa ma driver lens baynu samaysanaa adeg dawladdan iyo dadkan aynuu nimi ama nadaafadarra ha noqoto ama guryo aynu isku erina ha noqoto hadda dariiqa iyo suuqaynu degannahay waxa weye guryuhu waa shan milyan halka xaafaddiina ugu xigtana waa toddoba boqoloo kun oo ran adayg maxaa keenay yacni waa ijtimaacla'aanta waa wada jir la'aanta adayg dowladda hadday tahay caafimaadka hadday tahay amniga hadday tahay nabadgelyada hadday tahay nafteenna hadday tahay sidaynu u noolnahay hadday tahay iskarabsiga mujtamaceenna hadday tahay innaga gudaheenna hadday tahay ururada inoo shaqeeya hadday tahay yani organisationada hadday tahay kuwa diinta intuba soomaali waay waxaynagaga cawdaan inaynaan lahayn wax cooperationa ah ama wax wadaqabsiya ah. marka waxaan leeyahay jazah اllahu khayr muxaadaro la taabanaysa bay ahayd waana loo fadhiyey waxaan leeyahay inu attitudeka bedelno ee su-aalaha qodobka ugu dambeeya su-aalo badan baa sheekha lay dhiibay su-aalaha marka horeba macaa kuwa soo socda labaanu qaybinayna dadka fadhiyo o dhanow inkastoo su-aalahan badankooda ay dubar ka yimaadeen hal khilmad quraan sheekha siinaya hal su'aaloo quraan su'aalaha inta kale mawduuciisa ma khusayaan marka aalaha culimmadaynu weydiinaynaa way soo wada fadhiisan doonaan iyagoo panel ah su'aalaha fiqiga halkan la weydiiyey ee dumarka ka yimi ignoor garaymayna waa ururaynaa laakiin sheekh kastaa muxaadaradu galo mawduuciisa wixii su'aalaya keligeed ku saabsan sheekha waa gudbinayna laakiin muxaadaraadka kale ka baxsan ila wax la soo koobi karaya maaha wakhtigiisii uguma jiraane waxaa lala sugayaa ayaamka iyo wakhtiga loogu talagalay in su-aalaha laga jawaabo su-aasha marka ugu dambaysaan siinayaa marka su-aalahani way fara badan yihin sheekha waxa weeye nin baa wuxuu soo qoray iska daa soomaalidu waxay isku tartee masaajidada waxaan imanka uga cararaynaa buu yidhi dadkii nadaafadoodii khaasatan afkooda dadka jamaca soo tukaday wuxuu leeyahay yacnii bukuurka afkooda ka soo baxaya iyo oogadooda jirhkooda waxa ka soo baxaya halkan ani iska tari lahayn ayaa xataa masaajidadii loo kala yaacaya buu yihi sheekhu kelmad naga dheh kelmaddaasoo quraan ayaan tacliiqsinaya inta kalena su'aalaha waa xawilaynaa wa jazakum allahu khayr baarak allah fiik jazakum allahu khayr su-aashaas jawaabteeda nin kasta uu iska garanayaad waa inuu waxaana waa wax qofka jiraha isagu oo hadduu si kasta isu waxayo uusa caafimaad iyo dhakhtar u baahan waana waxaas uu qaban kara wey inuu nadaafadda masaajidda khuduu ziinatakum cinda kulli masjidin waa alla subxana wa tacala leh yani salaad weeyaan masaajid qura lama jiro salaadaha mar kastaad u kacayso inuu qofku ziinadiisa qaato dhar fiican iyo barfuun iyo wixaan haweenka ka ahayn caday cadaygan hadda sunanimadkiisa aragtay maaragtay hadduu rasuulka ku leeyahay maaragtay lowlaa an maaragtay ana shuqa calaa ummati la amartum bisiwaak cinda kulli salaat oo kama qaala calayh isalaatu wasalaam mashaqa iyo culays inuu ku noqdo aan ka baqaynin ummaddayda mar kastoy tukanayaan ama maaragtay waxaan amrila ama ay weysanayaan inay cadaydaan marka cadayga iyo nadaafadda qabayska waxyaabaha ugu qiimo badan bay ka mid yihiin marka qofka muslimka mujtamaca markuu imanaya masaajidka beytka ilaahay dadka ka sokow inuu maaragtay uu isa soo hagaajiyo muhiim weeyaan walidaal saa darteeda toonta iyo cunitaankeeda iyo basashii iyo loo diida qofka cuno inuu masaajidka aado hay malaa'igtii iyo makhluuqa kalea kugu dhibtoon bale marka baarak allahu fikum jazakum allahu khayr ilahi subxana wa tacala haydin barakeeyo khayr baa idin rajaynaya assalamu calaykum waraxmat ullah